الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه أجمعين أما بعد waxaynu ku soo jiray baycaة الcaqبة الثانية qال الإمام رحimه الله تعالى وkثر الإسلام بالمدينة وظهر ثم رجع مصعب بن عمير إلى مكة ووافى الموسم ذلك العام خلق كثير من الأنصار والمسلمين والمشركين وزعيم القوم البراء بن معروف wakaura alislaam islaamkii baa batay bilmadiinati ku baahay wadahara waana muuqday markii ay noqdeen ansaar aynaba ay ka noqdeen macalimiina lagu dara hadee diinta baroo baahiya ayaa islaamku batay waana muuqday uma rajaca muscabun muscab baa soo laabtay ilaa makata maku u soo laabtay isagoo nabiga u bishaaraynaya inuu islaamku faafay <clears throat> ummadduna badatay wawaafa almowsima mowsimka waxaa kusoo beegmoo yimid mowsimka laga hadlay waa maxuu mowsim alxaj wawaafa waxaa ku soo beegmay oo waafaqay almawsima <clears throat> madashii xajka loo jeeda dalika alcaama sanadka asaga ah khalqun kaiirun uun badan baa yimid khalqi badanoo min alansaari ansaara wa min almuslimiin intii islaamtay ah iyo walmushrikiina mushrikiinta asaar ka tirsanaa labada qowsee ree aws iyo ree khadraj muslimiin badanoo ka dhashay iyo gaaladoodiiba sanadkaasay xajka yimaadeen muscabna uu yimid isagoo la socda wa zaciimu tolkaa muslimiin dadka muslimiinta waaskooda wuxuu ahaa albara bn macruuf zaciim ay sayid اlqowm muslimiintii socday ansaareed ee ku dhex jira tolkood waxaa markaa u ahaa amiir u ahaa ama ugaas u ahaa bara bn macruuf falama kaanat leylaة اlcaqaba markii la gaadhay ramadaan mina mina maalinka labiy tobnaad dilxija marka la marayo ayay nabiga la ballameen falama kaanat leylaة اlcaqaba habeenkii caqaba markii la gaadhay caqabana waa buur weeye mxuu aha ama karin yar oo ku taalla mino dusheeda ayaa loo jeedaa marna <clears throat> marka jamratulcaqaba la iska yidhaahdaa hadda jamardu waa buurta yarta laakiin caqabadu waa karin ka korayso laga soo dhadhacawe athuluث alأwala habeenkii tulidkiisoo hore oo min leyl ka mida tasallala ilaa rasuulillaahi halaaثaة wa sabcuuna rajula wamra'ataan way ballameen oo nabiga intay la kulmeen ayaa la ballamay oo waxay nabi allow caawa niska hore uludka hore ayaan kulmaynaa waxaana inoo madal ah ee buurta caqabo ee goshaas shicbigaasaan ku kulmaynaa marka dee nin walba oo ansaari ah, oo muslim ah tolkiibuu ku dhex jiraa shirkan hoose iyo heshiiskan hoose dhex maray suubanaha iyo ansaarna war looma hayo mushrikiintoodii muslimiintoodii waa isdhex socdaan intooday muslimiintaay ahayd ee weliba dhallinyaraday soo tashaday ee intay soo shireen go-aanka soo gaadhay ayaa raba nabiga in la shiraan go-aanana kala qaataan salawaatu rabbi wasalaamu calayh halkaasa marka lagu ballamay tasalala waxaa hal siibtay ilaa rasuulilah rasulka ilah u siibtay oo u dhuuntay alaaثatun wa sabcuuna rajulan toddobaatan iyo saddex nin iyo mar'ataani laba dumar ah fabaayacuu waxay la ballameen rasuul اllahi rasuulka ilaahay bay bayca la galeen khifyatan aw khiifatan khufyatan aw khiifa khiifa si qarsoomaya sira min qowmihim solka iyagoo isa qarinhaya bay nabiga beeca la galeen khiifatan min qowmihim wa min kufaari maka gaaladii makana waa iska qarinhayaan ileen reeree mushrikii quraysh mushrikii alcarab iyo kufaaru quraysh waxay moodahayaan islaamkii inay xayndaab geliyeen oo buqca mucayana ku godoomiyeen oy ku shareen oo islaam baahahaya iyo wax bannaan ku bixin midna uusan jirin ninkii madaxa qadana ay garaacahayaan hayaan oy karbaashahayaan wax dhaqaaqa kale uusan jirin marka in laga eh, xoroobo oo laga hoos baxo ma raba marka kufaaru quraysh hawsha hadday ogaato waa dagaal wey maxay nabiga beeca kula galeen saxaabadaasi calaa an yamnacuu nabiga inay ka difaacaan mima yamnacuuna minhu nisaa'ahum dumarkooda waxay ka difaacaan inay nabiga ka difaacaan ninku xaaskiisa iyo ahalkiisa wuxuu ka difaaci lahaa inuu rasuul ka difaaco wa abnaa'ahum iyo caruurtooda iyo wiilashooda wa usarahum usarku waa jamcu isaarna waxaa loo jeedaa waa kinaaya can ilahli ahalka un weeye ahalkaada marka nisaaahum bay lamid tahay wauzurahum marka hoos guntigaada waaad ka diaaci yani xaaskaada waxaad ka difaaci lahayd waa inaad nabiga ka difaacdo fa kaana awala man baayacahu ruuxuu u horreeyey nabiga gacan qaaday ee gacan saaray wuxuu ahaa leylata idin habeenkaa la ballamay albaraa ibnu macruur buu ahaa saxaabigaasuu ahaa bacdu ahli cilmi min ahli siyari wadaadana wuxuu abulhaytham ibnu tayihaan yuu ahaa oas ay ku bedeleen markaas bara sawaabkuna waa bara ibn macruuf siduu imaamku sheega weeye kacan maalig waa ku jiray raggaas habeenkaa socday waliba nuqabada ansaareed buu ku jiray abulhaytham ibnu tayihaan asna waa ku jiray laakiin habeenkaas gacanqaadka iyo baycada ninkii u horeeyey wuxuu ahaa bara ibn macruur ayuu ahaa oo ragga dhalinyarada ahaa ogaaskoodii ahaa wa kaanat lahu waxaa u ahayd bara ibni macruur alyad lbaydaa gacan cad yani nin baxsan ba maxaa yeelay khayr badan oy ummaddu markaasi ay u baxsatoy mahadisay ninku ummaddu u horsaday buu ahaa ee lagu dayday ee nabiga beecan la galay buu ahaa wa kaanat lahu yad lbaydaa gacan cad baa u ahayd weeye oo yani abaal baa loo hayaa loo jeedaa id akada alcaqda markuu heshiiska adkeeyey afkaa laga wada hadlay soo ma aha waxaa lagu sii adkeeyaa wadahadalkaasi in laysgacan qaado oo laysmusaafixiyo la ballamo wa baadara u degdegay ilayhi alcaqd abaalka loo haya waa maxay caqdigana waa adkeeyey asagana u degdegay ninka u horreeye bilaabi uu ahaa ummadduna markaasay ku daydeen oo la dabagalay marka waa man sana sunatan xasan uu noqday waاkhtaara rasuul اlah rasuulka ilahi wuxuu doortay minhum min alansaar toddobaatan iyo saddexdii eh, saxaabi tilka leyla habeenkaa inay cashara naqiiban labiyo toban maxaan ka booda rasuul اllahi minhum tilka leyla alkaas waxbaan ka booda ha waxadara acabaasu cabaas baa asna goobjooga waa ynu soo mara qisadaasi camu rasuulilah rasuulka ilaahi adeerkii ahaa ayaa asaguna habeenkaa soo raacay nabiga muakidan isagoo adkaynaya libaycati libaycati nebiga heshiiskiisa wuxuu usoo raacay inuu hawshaas ogaado oo uu kala qeyb galo kamaa taqadama sida soo hormaray wa kaana idaaka xilligaa asagaa cabaas calaa diini qowm mushrik buu ahaa markuu baycada ka qeybgalahayo mushrik buu ahaa laakiin wuxuu u yimid in wiilka walaalkii oo muxamed uu meel ku ogaado kii ansaar la hadlay ee waa ogtihi wiilaan dhallay weeye anoo ka soo horjeeda oo tolkay ku diin ah ayaan difaacnaabuu ku yidhi oonan ogola in lagu xadgudbo oo dhib loo geysto oonu difaacnaa nin markaa xado oo anagoo ka maqan uun muxuu ahay dhagax tuura ama nagar u geysta mooye dhib dil ah ama ku xadgudub badan looma geysto hadda manaca iyo cizi buu ku nool yahay haddaad beri xambaarataanna waxaan ka baqi gacantiin in hoosti lagala baxo amaad banaanka ka joogaysaan beecadan iyo xabadgaraaca sumar xabadgaraacdeen ayib ama aad tii niman hor si fiican wax u difaacay haddaad hadhow kolley aadaad magantii magantiin eh, dhici doono oo hoostii nabiga lagala bixi doono haddaad banaan joogtana banaanka jooga bu afeef hadda dhigta iskaga taga maradii banaankii mara maradigeed ma qabsada yuu ku yidhi jooga xalima anaga nabi maxamed anagoo noolnool hortan lagala baxaya ka bax baa le aduu ku dhegaysanaya odayo fadhiisaa le nabigaan war ka sugaynaa kala baxu nabi maxamed baan ku kala baxaynaa yay yidhahdeen dhallinyaradii hadduu nabiga ku raacana oo sidaad u hasho u hadlana hadee waa war cusub iyo xaajo cusub wey hadduu nabigu nala heshiiyana dee waa saanu doonayn marka habeenkaa waa hadleen ree ansaaree raggi yararka ah cabaas meel bay saareen waاkhtaara rasuul الlahi minhum tilka اleyla اثnay caشhara naqiiba labiyo toban naqiib uu ka saaray naqiibkuna waa ninka beeltaajiyaha horjoogaha ogaaska ah ayb waa ninka qoyska lagala xisaabtamo haddii mag iyo dhib loo geynna loogu dhiibo wixii fariina haddii dheef laga soo qaadayna markaasi wax ka soo qaado haddii dowladdu ay waxbarabto inay qabiilka waxsiisana ay ugu dhiibto waa ninka muxuu ah beeltaajiyaha ama horjoogaha ah inagoo balabaad iyo muxuu ahaa isam iyo gudoomiye iyo beelgudoom waxyaaba dhahnaa haddana meelaha baarlamaanaadka qolyaha ay shacabku keenaan oo kale ayaa qolyaha qaarkood u xogaan laakiin dhibba ma laha in qoys kasta ama daa'ifo kasta loo sameeya nin horjooga ah ilan reer dhanoo meel degan kulli ma dhexboodi karti waa in albaab laga gala ay leeyihiin hadday jamaacada daa'ifa muslimiin ay yihiin waa in horjoogo ay leeyihiin hadday dad waxbaran yihiin waa in ra'siya madax ay leeyihiin ayb oo hadhow wixii markaa dheefana ninkaas loogu dhiibo wixii dhibana loogu dhiibo haddii kale isdhexbood bay noqon muhiimaddu marka ninkan la magacaabay ma ahe muhiimaddu ninkaasi ummadda maxaa loogu dhiibi muxuusa ku maamuli wey ayib taa unbaa muhiim ah nidaam in la dejiyo la maamulo lama diidano laakiin nidaamkaasi calaa maada yaquum wa biayi manhajin yajri manhajkeeba ku socon maxaa lagu asaasi muxuu u adeegi baa u baahan in la isweydiiyo ma aha yaa reer hebel horjookaa macno ma laha yaa mas-uulkaa macno badan kuma dhisno laakiin mas-uul ha noqde muxuu mas-uul ka yahay muxuu ummadda u geeyaa muxuu ka soo qaadaa maxaa lagu maamulaa sidaa darteed ba nabigu la gala sal slam ismacuu wa wain umira calaykum cabdun xabashiyu ma aqaama fiikum kitaab allah maqla oo u hogaansama oo dhegeysta adoon xabashi ah mujaada cala araaf kaana ra'sahu zabiiba baa allah ka dhige nabig wuxuu uhi maqlo adeeca addoon dhaga gurguran oo sanka go-an oo faraha go-an oo madaxiisa aadmood timihiiso goon inay yihiin shamuure in lagu daadiyey ninka noocaasa nabig wuxuu hi hala maqlo laga amar qaato laakiin goormo nabi allow ma aqaama fiikum kitaab allah intuu idinku maamulay kitaabka ilaahay ma aqaama fiikum kitaab allah maa qaadakum bikitaab ilah riwaayada eh, mxuu abi cawaana inta kitaabka ilaahay iyo diinkiisa idinku dhaqahayo ka amar qaata muhiimaddu maxaad nugu dhaqaysaan wey maxaad nugu maamulaysaan maxaad nugu hagaysaan ninkaa doonta noo dhiibba ama muxuu ahaay mid qureysha hana qabsado ama muxuu ahaayey shariif hana qabsado ama muxuu ahaayey mid hadda soo islaamay hana qabsadee muhiimaddu waxaa ninka haddana haysta ee horjoogaha noo ah muxuu nugu maamulhayaa wey muhiimaddu waa intaas ayib labiyo toban naqiib <clears throat> markuu nabigu uu saaray markay wada hadleen oo hadalka la dhammeeyey muna wuxuu hi ana usaalimu man saalabtum saalamtum uxaaribu man xaarabtum eh, akhrijuu lii minkum akhrijuu ilaya minkum itna cashara naqiiba anugu hadda saacadan laga bilaabo ninkaad la heshiisanna waa la heshiin ninkaad la dagaalamtanna waa la dagaalami xarbun liman xaarabtum silmun liman saalamtum iisoo saara labayo toban naqiib waa qaba'ilka qorashadu qaba'ilka ansaareed qabaa'ilka ansaareed raggan toddobaatanka qoys walba nin baa kaga jiray jilib walba nin baa kaga jiray labiyo tobanna qiib oy la tahay reer khasraj saddexna ay yihiin ree aws ayaa lasoo saaray ayb whm raggaasi ascd bn zuraarata abu umaama wsacd bnu rabiic wacabdulaahi bnu rawaaxa waraafic bnu maalik wlbara bni macruur wacabdulahi bn cam bn xaraam jaabir aabihi waalidu jaabir wa kaana islaamuhu tilka leyla habeenkaa asagayba islaamiyeenba ay u bandhigeen rag yaraa hela bara ka mid acd waxaa la yidhi adeerow rag dhallinyaraanu nahay baa la yidhi caawana nabi maxamed baan la ballansanahay tolkana waan ka qarnay waxna ogna ma jiro waxaanan kaaga baqayna adoo waayeelah inaad gaalnimo iyo kufri ku dhimanto kadibna aad noqoto xaabu jahanama aada noqoto xaabo naarta lagaaga dhigo marka waxaas naftan aan oga banay baan kaaga banaynaa islaam oo ka qaado waad ogtahay tolka waxay ku jiraan waxaynu soo maray waxaa la yahay nabigana dadku wuxuu ugu yeedhaa kan iyo kan iyo kan waa loo tiriyey niman baa hadli yaqaan baa loo dhiibey oo la hadlay ma uusan fogaanin galab bay la hadleen gabol casr dheer bay la hadleen haddana maqhribkii fiidkiiba haddana u dhigteen kadib wuxuu ihi waan ka qayb qaadana hawsha ayada ah buu islaamay uu soo qabaystay ragcateyn buu tukaday shirkiibuu ka qayb galayba wiilkiisi jaabir ahaan laba abtiyaashii oo iyaguna muslimiin ah ayaaba tun ku qaatoo qaatay oday marka ka qayb galay nin weynoo waayeel nin oday hadda saa usii weyn ma ahayn nin laakiin da'dii dhalinyaro ka tegey asagaaba ku jiray rag waxay ahay niman mulay oo dhalinyara ahaayeen ayagana markaaba ilaahay sabab oga dhigay wa kaana islaamuhu tilka habeenkaasu islaam wa sacd bnu cubaada ayaa ku jiray wاlmundir bnu camr wa cubaadatu bnu saamit fa haaulaai tiscatu min alkhasraj sagaalkaasi waa sagaal nin markaasi reer khasraj ah oo nuqabada ku jira wa alaaatu min alaws usayd bnu xudayr aabihii xudayr ba ugaaskii reer aws ahaa dagaalkii bucaas ayuu ku geeriyooday waliba mark intii reer khasraj ay rogaal celiskii raggi ninkii soo gubay oo ree awsey dagaalgelyeyba aabihii xudayr nin la yaqaanu ahaa markaasay reer jabeen waa dagaalka lugta kula baxeen ree khdraj iskuma dhigmin ulu ma dhanayn ree ansaar marka loo firiyo ree aws laakiin qoys dhib badan ba dagaalamay ahayn niman yar ba laakiin waa arkaysa labiyo toban naqiib ah ayaa sagaal ree kdraj baa noqday saddexna waxaa noqday ree aws aad baa loo kala badan yahay marka laakiin ragga uwaasiha u noqda qoyka ree aws rag adag bay ahaayeen siooduba ninba ninku ka adag yahay ayaa xariga qaban jiray waa ti marka uu ka sheekeeyey muxuu ahay bacd qisas alcarabiya waxay yidhahdeen waxaa dagaalamay kun kun libaax o dawaco hogaaminayso kun libaax o dawaco horjoog u tahay amiir u tahay iyo waxaa dagaalamay kun dawaco oo markaasi libaax hogaaminayo ciidanku waa kun dawaco dawaco waa taqaanaha de baraarkii maqashii naylaha cunta laakiin amiirkoodu waa libaax aar weeye shaashile meeshana waxaa fadhiya kun libaax weye ciidanka dagaalamaya laakiin waxaa amiirka abbaanduula ka ah dawaco ciidanka keebaa jabaad malaysaan dii la dagaalamo ciidan kun libaaxun baa jabahay maxaa amiirkii baa dawaco ah ninka amiirka hogaamiya hadduu birlab yahay birjeexa ah, birta calashaday caqli badan geesia ah, nin rageed ah dadkiisu hubaca waxbuu ka dhigahaya ciidanku iyo bulshada iyo shacabka ninkaasi ku dayanaysa laakiin shacabkoo libaaxye ah oo dad fiican ah haddii ilaahay balaayo dul dhigo oo amiir oga dhigo wax mayic ah oon xaar bisilba kala goynaynin oo sidiisuba waxba aan ahayn kaasi waa u dhammaanaysa sheekh cabdixamiid kashka raxmat tacala aleh wuxuu odhan jiray caalam alcarabi aw alislaami dadka muslimiinta maanta jooga waa usuud shacab nool oo haddii la abuuro ama la dhiirigeliyo la dagaalgeliyo dagaalamaya weyb waxna bixinaya waxna qura nafya maalba qudhahay laakiin ilahi wuxuu ku imtixaanay xukaam madaxweyneyaal boqoro waxay yihiin baadaan garanay oo bakhtiyey oo baaba ah ilaa uu muxuu gaadhay muxuu ahaay eh, olmart iyo netanyahu ay dhaheen markaan anagu nin carbe la fadhiisanayno fakaanamaa nunaaqish anfusana nin carbeedo wax kaa qaadan mama jir markaa aan la niqaashayno naftaada saad ola hadli saa i haye kan samee haye halkau dhaqaaq waayahay waxaa feerme nacam maba jira maya iyo suuragal ma aha abadan inaad ka sugi ma jira waa baaba-een marka yuhuud iyo gaalada maanta joogta dad jiraba ma aha inaad aragtay shacab wax jira ma aha wax baaba-a wey bacdi duushay ka naxahayaan jug meel laba boqoloo ruux wadnaha istaagaan maql waa dhammaaday shimbirta duushay ka yaacahaya dad maalin noolaan kara ma aha dadki dhex taga weydiiya shacabkoodu wax jira ma ah maalin hadday korontada gooda idinku afrikas ganayso korontada intaas ka maqnaada maalmo oo yaad stoof iyo dhuxul iyo waa laska afanhaya way baaba'ahayaan wax baaba'e weeye dad jira ma ah laakiin waxaa maamula xukuumaadkooda iyo mas-uuliyiintooda niman adag wey niman aqoon leh oo in badan soo dhaqmahayay oo khibrad leh oo soo jeeda oo waxay doonhayaan iyo cidday la dagaalami iyo cadowga kala yaqaano wey amaa shacabkood dad jira ma ah dadka dhextaga waraysta nigua arki doontaan annaga waa maay waxaan haysta islaam haddaan nahay shacabka muslimiinta ah dadka adduunya maanta u aqoon badan weeye u caqli badan u cilmi badan waxay doonayaan u dhintaana diyaar bay u yihiin nin walba wuxuu le inuu bixina diyaar bay laakiin balaaya halkaa kaga fadhida xamarka gududana kuwada dhegan dawacooyin baa beerkana kaga fadhiya kuwaasun ummadda laga qaadayna waxba suurogeli maayo kuwaasun ummadda aan laga leexinin wax soconaya ma jiro ilaa aad kuwa isdhaafisaan waxba idiin socon maayo waagi hore marka aljamaaca alislaamiya iyo xarakaadkii islaamka ee dagaalami jiray hore waxay wakti ku bixiyeen kuwan dawacooyinka ee shucub alislaam xamaga ku dhegan xamadkana kaga fadhiya inay ka riixaan hawshaase muddaa la waday way socon weyday kaa awood badan iminku kaa awood badan yihiin awood caalamiyo reer maraykan iyo reer yurubna way dul taagan yihiin oo shidaal bay taagan yihiin cruis mister diyaarado awood malatari horana ninka waaba kaa awood badnaaba qalaf dhan bu ku ridanhaya wadaadu waa waxaa la habal iska daaya kuwaan haska kuwaan laba arrimood baan kula dagaalamayna ashucuub alislaamiya ha la kacsho oo xumaantooda ha la tuso fujuurkooda dulmigooda kufrigooda gaalnimadooda maraykan iyo reyo inay ku jeel yihiin xumaantooda toosha lagu qabto warbaahinta adduunka ha la geliyo mualafaat ha lagu qoro musanafaat rasaa'il ashabakaat alcankabutiya ha la geliyo xarbu dicaaya iyo jihaad اlkelima walbayaan ha lagu sii daayo awoodina laakiin milatari waa inay ku dhacdo muxuu ahay markaz الrucb wاlkhawf alcaalami waa in khalal aan gelinay iyo mxuu ahaay dhaawac ku yimaado awoodda adduunka maanta maamusha waa maraykan iyo ree yurub fikirkood wada u fiirso niman adduunka la socdo wy raggiina mxuuah tunjiyaha ku fadhiya ee hooyay iga dhaqo ku haya ma aha waxay nimankan kusoo rabeen sabciina caaman sideetan sano boqol sanana la soo dagaalama nimankan xukaamta ah la dhaqaajin waa leanna waa gardarro garab og waxay dhan somalia gardarro garab og iyo cudur geeri og iyo gaajo guri og midna lagama lifela dheheen gaajooda guriga ogto gurig waxba inuusa oolin ay kusii dubanba oba kugu kiciba gardarooday garab og kaba daran waa gardaro garaba nimankan ayaga ayagu waa malateri kaa awood badan aduu wadaad hadda soo kacay baa tahay ayib taaniyan gartara eh, dulmia garab eh, reer yurub iyo maraykan baa xoolo daba taagan iyo awood malato intuba marka waxay dhintaan iska dayno nimankan ayagu shucubtaan ku kicino dhibkooda ummaddan u tilmaano ha la cadeeyo xarba dacaayo culusa lagu sii daayo ilaahayna qaabka kuxugaana ka horsoogna laakiin nimankan adduunka maamul ee gaalada ee ninka gudinta u haya ee tuubada la daba taagan ee garuunka la daba taagan ee xoojinhaya asna soo garaacahaya ninkaasi khaalkhal waa in la geliya awoodiisa dhaqaalihiisa la weeraro raggiisa la weeraro ayagaa hadday dumaan wax dhan kala tegahaya hadday alquwa alcaalamiya oo maraykan maanta dunta iyo rayur tagaan islaamku caalam xor buu noqonaya laa yuhuud baan jiraynin walaa gaal kalaan jiraynin walaa igad iyo afrikaan kalaan ku dhibaynin waa lagu kala tegaya hadday etoobiya kuweerar ku baabiin maraykan baa wada taarikhdii baa loo akriyo oogay soomaaliya weerar hayeen yaa yaa ku qasbay maraykan baa ku qasbay dacmi maalkana bixiyey u anta lagu sheeg asagaa wada waa shaydaan isagu u samaysto wuxuu doona ka sameeyo wey nimankaa marka haddee khalal ayaan dhaawac loo geysto dhaqaalahooda iyo awoodooda malatari oy wax isdhimaan inta aad kuwaa dhaawacdo waa intaad unaad sii xoroobaysa jugtaad ay u geysato andood sii neefsanaysa laakiin minacdaada ku wareegso weligaaba waxba ka socon maayo caruurtan faraha ka qaad mxua ah, boqorada iyo jumhuuriyaadkan waxaa o dhan waa caruur maraykan wey aabbaha waa in la weeraro aabbaha waa in la weeraro qabaailka somalida dagaalami jiray yaa muddo markay dagaalahn ba isdhaqaajin way waaa l reer hebel haweenka aan kallayno haweenka aan kallayno fikirka bal fiirso laba qabiilba way dagaalamhayeen waa la isdhaqaajin waayo qolihii kale way fikeen waay waa in haweenka aan kallayno waay ninka marka islaanta laga dilo carurta way ajin hayaan dagaal danba geli mahayo mataymuse ma ah uq buu u fadhiisan haya lix caruuroo toban caruur haystay islaantii baa laga dilay manqa wey carurtu waa rajooyi biyo u dhaami cambuulo u kari neefka u lis ayagaas ku mashquulhaya qori danba qaadi maayo yani waxaa weeyaan caalam islaami waxaa haysta aabbahooda weyne xukumo maraykan iyo reer yurub weeye nimanka waa in dhaawac gaadho si looga nasto ayb <clears throat> fahaulaai tiscatu min alkhaz wa alaatu min alaws usayd bnu xudayr markoo odaygii weynaa ee aabbihii ahaa bay qisada ku timide qoyskan ree osoo yaroo laangaab ah haddana niman qaada oo waaweyn baa markaa maamuli jiray isagoo dhaawaca ayuu nisfa yowmin dagaalamhay isagoo dhaawac odaga xudayr ah ilaa uu marka dambe dhaawac u dhintay ree awsan ay guulaystaan khasajna ay baabi'een markaasaa iyagoo raba in haddana intays ku noqdaan beri oo kale ay isbaabi'iyaan waarkoodaba lagu kala baxo oo nafar taagaan qabail carbi ba soo diro kala dhex waxaa lagu dhexdhexday oo la yidhi in aad ree os ama ree khasraj baaba'aan waxaa ku jira in deris yahuud idin noqoto ilaa laba nin walaala o wada dhashaad tihiin waa aws ibnu xaariثa iyo khasraj ibnu xaariثa laba walaala aad tihiin midkiin hadduu meesha ka baxo dariskiisu yuhuud buu noqon in walaalkaa u cadow kula darso ayaa kuu dhaantay inuu dawca kula daristo carab caqliga u fiirso waagaas fiicnaayeen jiwaaru akhin caduwin laka khayru min jiwaari tacaalibi buu gabi ku tacaalib iyo abeesooyin iyo halaq inuu kula darso yuhuud ah waxaa kuu dhaanta walaalka oo cadowga inuu kula joogo maxaad mar walba heshiisa walaalka waa walaalka so waxa yidhaha nima waxu diida walaalkaaba ugu fiican nima waxsi walaalkaaba ugu fiican oo maxaa jiraa la yidhi walaalka inaad waxu diiddo waa fiican tahayoo asaga intaad ka qaada aad siisa ruux kaloo qaraaba shisheeye ah ama muslim kale ah maxay midkaan dhalashaa kusoo jiidi kala dhiman maysaan kaa hebel sogkiisaa ii galay laakin weligii hilib baa kuu haya nasab baa kuu haya dhalashaa kugu haysa haska eedsheegto laakiin meel fog tegi maayo nimaad wax asaga ugu fiicanta waa qaraabo waana walaal oo ku noolaan wixii asaga garan ku galay idan waxaa li nimankaani cadowba ha noqdeen mar ubaxsanaysaani nimankan yuhuud iska ilaaliya wa bnu khaysamata wa rifaacatu bnu cabdilmundir sida sawaabka rifaacu ma ahayn ninkii saddexaad wuxuu ah abulhaytam bnu tayhaan uuna sheegi doon waqiil waxaa la yidhi huwa abulhayam bnu tayhaan makaanahu baa lagu bedelay makaana rifaaca min cabdilmundir saasaana saxa alarjax cinda ahli waa in ay ahaayeen saddexda ree usayd bnu xudayr iyo sacd bnu khayama iyo abulhayam bnu tayhaan ayay ahaayeen weliba reer bin abdilhashim bay u badnaayeen labadan saddexa ninba sidaasna waxaad wata ibnu hishaam suhayli ibn aiir ibnu aiir eh, eh, fii usd اlhaaba iyo mxuu ahaayey ibnu kaiir iyo xaafn xaj fi baari saasay dooranay saasana saxan maalmahaas marka nin walba hadal adag ayuu geysto raggu aad bay u hadleen raggii aad u hadleen maalinka waxaa ka mid ahaa cabdulai saamid baa ka ahaa waagii dambe beecadan dheer wuxuu odhan jiray beecatlxarb buu u yaqaanay lannu ayada dhan ba asaas dagaal bay ahayd baayacnaa rasuul allahi beecat alxarbi buu odhan jiray ile nabiga markii uu shuruudii asagu uu rabay u sheegtay nabigu dagaal buu ka bilaabay waxaan baa idinkula gelahayaa inaad maqashaan aad adeecdaan fi lmanshati wاlmakrah aada xoolaha bixisaan wax dhiibtaan wax hurtaan mxuu ahaayey fi اlcusri wاlyusr ayib inaad wanaagga iyo khayrka dadka fartaan xumaha ka reebtaan laa taakhudukum fi llahi lowmata laa'im inaad xaqa sheegtaan kadibna inaad iga difaacdaan markaan soo jiroodo waxaad naftiina iyo iyo caruurtiina iyo hirkiina ka difaaci lahaydeen kadib waxay ku gabagabowday ana silmu man saalamtum wa xarban liman xaarabtum marka wuxuu odhan jiraa ninka la cubaad bnu saamid baayacna rasuul اllahi sal slam baycata alxarbi cala asamci waطaaca waa dagaalku meeshu ka bilowdayba dagaalka soo dhacay asaas waxu ahaa baycada ayada ah hijrada nebi maxamed oo dhan ba asal waxu ahaa in horta heshiis uu nabigu la galay qoyskii ansaareed ee ree awsi ree ee madane joogay in saldhig uu samaystay iyo macqil aamin ah oo marka u guuri karo markuu helay qowm iyo ummad rumayso difaacaysa dalla degan yuu nabigu u hijrooday kadibna saldhig milatini bu hel waana ka duulay <clears throat> bara ibn macruuf asaguma habeenkaa wuxuu ihi baayicna ya rasul markuu cabaas hadlay oo hadalkiisa dhammaystay baa nabiga la daba in la gacan qaado sacd ibnu zarawkii soo boda nabiga gacanta qabtay ee nabala u kaadi nimankaan aan wax u caddeeyey war niman yaho beecadaad caawa gelaysaan beeca kala baxa w mufaasala mufaasala urmun bilaa unmin caajil damaanad qaad iyo dhib iyo rafaad baad iyo xil baad tunka u ridanaysaan aan adduunka waxba idinka helayn aakhara mooye lannu baycada dhanba waxay ahayd waa unmi caajil ah iyo urmi caajil ah dhib iyo rafaad degdega oo hadda taaganoo xaadir ah iyo haniime iyo ajr iyo hawaab fi اlaakhira ah wuxuu hawshaan aaniya qatlu khiyaarikum ugaasina dhammaan waa laydin layn saddex mufaaraqat carabi kaafa carab oo dhan baad kala dhimanaysaan dagaal ba-anoo hal dhinaca carab soo qaado waxaasoo dhan ku talagala inaad go-aysaan oy seebtu idin qaniini oo akhyaartiinu iyo isminu dhammaan hayaan intaa ku talagala waa loo sharxay bara bn curba soo boda gacantii sacad buu dhuftay ka qaad gacanta nabiga gacanta markaasuu baayicina yaa rasuul allah beecana la gal fanaxnu wallaahi abnau اxarbi buui nabi alla iska daa nimanka warkooda buui ilahay baan ku dhaafo naxnu abnaa اxuruub wa ahlu اxalqa waridnaha kaabira can kaabiru nabi allow ma aha baashan ay quraysh ku soo ruclinayse dagaalka waxa la yihahdo waxa anagu dhaqaanabu sidiisuba naxnu abnaa اxuruub wa ahlu اxalqa waridnaha kaabira can kaabir runtii waa ansaar qoys qoys aan badnayn oo waxay carab samariyey yuhuud waa niman khiyaano badan mugti carab oo dhan fiiriye ee waxay dhaheen qoyska aad xulufan noqon kartaan ad sheegan kartaan waa qoyskan iyaga sheegteen way yaqaanaan shayaadiin way moogtahay marka nabi alla wuxuu i beecada gacantana geli iska daa wararka mxuu ahay cabaas iyo sacd mxuu ahay ibnu zara warkoo joojiye beecada nabiga aan gallo abulhayd ibnu tayahaan asna habeenkaa waa hadlay mustaqbalka aayatiinka beecadanu ka hadlay niman caadi ama dhalinyaro wa caqli badan bay ahayd xaynaba allow ma laga yaabaa buuhi inaantaan ballanka ka soo baxno oon carab samrino oy carab jabto oo ilaahay ku guuleeyo inaad naga tagtood quraysh ku laabat ma laga yaabaa buui ablhayda mustaqbalka caqdigan iyo heshiiskan ka hadlay asagoo ka hadlay wuxuu ku yihi yaa rasuul ina baynana wa bayna arijaali xibaala annaga iyo yahuud xarkaa noo dhexey xulufaan nahay buui yahuud xilfi iyo xulafanima noo dhexaysa wa inaa qaaicuuha haddana waanu goyn bui diintaa goynaysa xulafaan lahayn qaraabaad baan lahayn ee dad baa dhaqan nagu ahaa diin baana kala geysay xadkaha way go'ahayaan xadkaha mar hadday go-aan fahal casayta in naxnu facalna dalika uma adharaka allaahu an tarjic ilaa qowmika watadacuna ma suuragalba oo dhici kartaa in ilaahay subxaanahu watacaala ku geeleeyo oo gaala kuu jabiyo annaguna qaraabadayadii iyo xulafadii aan xarkoodii goyna aan goyno kadibna aad naga tagto tolka watadacna annaga naga tagta ma dhici kartaabu fatabasama rasuulullah nabigu waa muusada waa gar ogtahay nabal intuu dhib nagu dhaco oon carab iyo quraysh iyo ree najdi iyo khatafaan iyo yuhuud o dhanba samrino oo ragga u dhammaado hadhow markaan dheefta goosan lahayd ee nabiga madaxa saarana ee noo joogi lahaa amaad iska dhaqaaqo ood guryo noqotaa nabi allow amaad guryo noqotaa su-aashaasay nabiga weydiiyeen nabigu waa muuse uma qaala bal iddamu dam wاlhadmu اlhad ana minkum waantum minii uxaaribu man xaarabtum wausaalim man saalamtum nabigu go-aankaasu qaatay wuxuu hi maya bal idamu dhiiggiinu waa dhiiggeygii buui isku meel baana ku dhimananaa wey meeshii laydin dhigaa lay dhigahaya aniga ahalkayga intay la socotaba wاlhadmu اlhadm wixii dhiba idin gaadha gaadha wixii duma dumintu waa dumin ayib wixii idin dushaanna waa idumiyaa wey wixii idin dila waa idilaa wixii idin daaya waa idaayaa ana minkum waantum minii uxaaribu man xaarabtum usalimu man ansaari waa qanca markaas lukata nin walba hadalla adag oo muhiim ahaabay geysteen waxood waa cadda way barxdeen waxood bannaanka u yaal wa ama almar'ataan labada gabdhoodii ee ka qayb beecada qiimaha badan ee asaaska islaamka ahaa fa umu cumaara nusaybatu bintu kacbin bni camrin min bani maazin reer bani najaar ba iyadu ahayd gabadhan iyadu eh, reer bani maazin min bani najaar ayay ahayd wa hiy alatii qatala musaylamatu bnaha waa gabadha uu musaylama dilay wiilkeeda xayi bna zayd dilay xurub اlyamaama gabadha labaad waa asma binti camr bni cadiy min bani salima jaabir bay isku qoysa iyaduna gabadhaani eh, labada gabdhood baa ka qayb galay falama tamat hadihi اlbayca baycadan markay dhammaystirantay istadnu rasuul اllah rasuulka ilaahay bay idan weydiiyeen salawaatu rabbi wasalaamu calayh أن yamiiluu inay ku leexdaan على أهل caqabati biasyaafihim saxaabi la odhan بن cubaad ibnu saamit ibnu nadla la odhan jiray oo reer bani khadraj ahaa ayaa markii beecadu dhammaatay oo lasoo baxay shaydaanka dhawaaq waan gaari doonaaye oo nabigu kala tago ordaya nin walba meeshu keen ha seexdo waagu markuu baryo gaalada mushrikiinta quraysh iyo ree aws iyo ree carab oo dhan bale baan weerar ku gaacinayna markaasaan birta ka aslanab birtaan ka aslayna waa warkiisu banaanku iska yaalla nabigu marka wuxuu yihi ibkaadiy lama amrin lama jidaynin jihaadkan lama tashriicinin daye waa marka xugumaan la gaarin yidhi waan fulinhaya aan soo deginba an yamiiluu inay kula leexdaan bay damceen saxaabadu calaa ahli اlcaqaba dadkii mino joogay biasyaafihim seefahoodii falam yadan lahum fii dalika umuusan idmin wa sarqa waxaa dhawaaqay ashayaan shayaan baa dhawaaqay cala alcaqaba markuu arkay saxaabada iyo nebi maxamed oo shirahaya quraysh iyo carabta kalena ay jeefto wax ka warqaba uusan jirin afladiibuu dhawaaqay shayaan bianfadi sawtin dhawaq midka u dheer sumca la maqlo cibaadadaa ka sheega weligay dhawaq aan maqlo kii igu dheeraabaa buuri dhegahayga wax ku dhaco ka dheer ma arag manaail yo ahl manaail o kale wey aljabaaj waa dilooyinka iyo teendhooyinka khaymaadka la dhisa lyada ya ahl jabaajib yo ahl manaasil hal lakum fii mudamamin wasubaatu maca qad ijtamacu calaa xarbikum muxuu ku dhawaaqahaya hal lakum aydin haado ma qabanaysaan bui fii mudamamin kii la caaya nabi maxamed buu ku jeedaa mudamam maxamed buu ku jeeda alayh salaatu wasalaam isagaa caayan shaydaanka lacanahu allah iyo wasubaatu jamcu saabiin dadkii leeday diinta ka leedayba saxaabada ujeeda maxamed iyo intii diinta ka leexatay oo saxaabadii ah shaqa ma ka qabanaysaan bu hal lakum fii mudamami ay fii qitaali mudamami wa muxaarabatihi wasubaatu maca iyo mxu qolihii diinta ka baxoo la jooga qad ijtamacuu waxay ku kulmeen calaa xarbikum inay la dagaalamaan muxamed iyo kooxdiisa oo isku raacay dagaalkiina inaad wax ka qabataan meeladihiin buu quraysh maxaa idin jiifiyey carabta buu kicinhaya nabigu u sheegay riwaaya cinda abarani min xadiii curwata bn zubayr alasadi oo mursalo ah buu nabigu xukmakay saxaabadu naxeen waa dhawaq dhagah ku dalacaya wey iska daa mine ee maka laga maqlahaya markaas saxaabad waxu qaateen in dhawaqa la maqlay nabig wuxu ha naxena dhawaqa asagun baa dhawaaqami wax maqlay ma jiro idinkaan ka ahay axadan idinkayn ma maqli hor u socdaa leeyidhi isagun baa istarajiyo dilaaciye mooyeen axad ma maqlay idinka aan ka ahayn tartiib faqaala rasul sal slm wuxuu ihi haada azub اlcaqaba shaydaanka caqaba jooga buurtan shaydaanka jooga wey ibliiski meelahan ka shaqeysay azubku waa waa shaydaanka magacii kii dhawaaqay nabiga kale yaqaana had ilahay u sheegay haada azub اlcaqaba caqaba muxuu shaydaankeeda wey haada bnu usayb waa azub ibnu usayb waa shaydaanka loo abtirinhaya ayb waa shaydaan ina shaydaana halkan inay ka shaqaystaan aagga niman joogo oo shayaadiina wey abaaliso ah xaqa iyo wanaagga sidii iska nastaa ama wallah ilaahay baa ku dhaartay yaa caduw allah nabigu shaydankii buu la hadlay la laka waa kuusoo gashanladnaanaya hawsha mar aan soo dhameey malagtu ku dira hayahad malag baa ka shaqaynaysa waa la yaqaanaa shaydaan ninka caadsanaya waa la yaqaanaa halkan talbaa ku filan ilaahay buu u sheegahaya alla u baryahaya inuu nabigu qabtanad waba kuma aha ilahay u sakiro la atafaraqana laka waa kuu soo gashaladnaan bu mar aan hawshaas ka soo baxo warkaadaba la bixin waaye xadiidkan xadiid dheer weeyo waxaa soo saaray axmed fii musnadi iyo keyrkiiba uma qaala rasul l sal slam rasuulku wuxuu yidhi irfuduu ilaa rixaalikum iyo irfiduubana waa la yihahdaa nabig wuxuu hi kala yaac itafaraquu ilaa rixaalikum mar hadduu shaydaanka dhawaaqay sirtu waa bixi kartaaye kala yaac oo nin walba meeshu ka soo kaca ku laabto gugashiisa cabaas cubaada miya cabaas ibn cubaad waa ninkii saxaabiga hadalka iska lahaa odhan jir nab allow nimanka aan layno kadib markuu nabigu saxaabiga kala dareera u yidhi baa cabaas ibnu cubaada ibnu nadla ayaa hadlay wuxu uhi ya rasuul allah reer bani saalim buu ahaa wاladii bacثaka bاlxaqi in shiئta lanamilana calى ahli minan hada biasyaafina nabi allow haddaad doonto berri markuu waagu baryo quraysh iyo mina dadka joogo dhan baan meel saarayna faqala sal slam hadalkan soo socda inaa lam numar bidalika walaakin irjicu ilaa riaalikum nalama amrin inaa lam numar bidalika walaakin irjicu ilaa rixaalikum nalama farin lama waajib yeelin lama jidina jihaadkee halgankee ku laabto guryihiinnii ilaa uu rabbi ka amrahayo uma amarahum xadiidka waxaa soo saaray axmed min ariiq ibni isxaaq bisnadin صaxiix wakadalika طayaalisi ibni xibaan xaakim bayhaqi sugan wey wuxuuna caan ku yahay oo ka yimaada dhowr dariiq min ariiqi jaabir caan buu ka yahay min ariiq kacb bn maalik caan buu ka yahay min ariiq cubaad bn sami saddexdaa saxaabi ayaa qadiyada aad u wariya oo ka sheekeeya baycat alcaqaba ahaaniya aw ahaalita calaa ra'yin wayna soo maray ila tahay baycadaasi madaaruha waxay ku dul wareegta calaa alaat min asaxaaba waa cubaad bnu saamit jaabir bn cabdilaahi kacb bn maalik ashaacir ayb saddexaasa asal u ah qisadan dheer uu tirin hayna hadda waa min xadiisi kacab wey qisadan socota uma amarahum nabigu wuxuu amray an yanfaduu inay kala yaacaan ilaa rixaalihim ay u gadoomaan guryahoodii meelahay ka kacinteen jamcu raxal waana saabaankii meesha degan tahay falama asbaxa alqowm markay waabariisteen qurayshi iyo carab hadad calayhim waxaa kusoo soo kalaaday muslimiintii jilatu qurayshin quraysh ugaasyadoodii yani cudamadoodii baa loo jeeda jiladu waa cudamadoodii iyo washraafhum ashraafka qraish baa soo kallahay warkii bay maqleen balafti baa baxday ilmta ciidan dhanoo shiray oo dad shiifa ka shiray oo baycagalay oo wada hadlay oo la niqaashay oo muddo meesha la joogay sirtaasxun baa la dareemhaya waxaa laga yaabaa markii la qulqulhayo inu mid soo jeeda weli aan weli xalay kolley miman baa isii qulqulhaya mesh maaa ka jiray alay tayib sirta xun baa ka baxay aan la hubin balaf bay qraish maqashay qurayshna marka anteenooyin baa u taagan raad yar inuu baxa ma rabaa maxamed inuu neefsado ama dacwadiisu meel kala gaadho ama ansaar iyo dad taageerayaal u meel kale ka hela ma rabaan inaad noolaato ma raba ninka gaalka sidiisuba ayib xataa dakaluu ilaa ay galeen shicb alansaar ansaar goshay deganeed ansaarta soo xajiday maca mushrikiiha muslimiiha meel bay degan yihiin khaymaadka ansaareed bay yimaadeen faqaala waxaa yaa macshar alkhasraj carab ka wii madiina ka imaad odhan khasraj u yaqaaneen maadaama qoyskan laandheere uu yahay awskooda iyo khasrajkooda yaa macshar khasraj wey cinda alcarab cinda quraysh ninka najdiga ninka xijaaziga ninka quraysheed markuu reeyad rib la hadlahayo yaa macshar alkhasraj buu odhanhaya maxaa nimankana badan nimankana waa yar yihiin qoyskii badnaaba magac la iska awsna wax dhibo ah maysan arkayn awsna wax dhibo ah maysan arkayn faqaaluu ya macshar alkhadraj inahu balagana waxaana soo gaaray anakum idinku laqiitum inaad la kulanteen saaxibana albaarixa wiilkaayaga xal aad la kulanteen maxamed inaad la kulanteen oo la shirteen baana soo gaadhay waacadtumuuhu aad kula ballanteen an tubaayicuuhu calaa xarbina ood kula ballanteen inaad bayca kula gashay inaad nala dagaalantaan oo naga nagu jihaadaan warkaasaan haynaa baa le waaymu llah ilaahay baan ku dhaaranay carabti baa odhanaysa qraysh maa xayun qabiil ma jiro oo meel carab carab ka mid a abqada laga necbi ilayna xagga yaga min an yanshaba inuu dilaaco baynanaa inta annaga ka dhaxay wa baynahu alxarbu minkum qabiil carbeed oon ka necebna inaan isku dhacno ma jirta mxu aha ree yadrib idinka maxaa waa meeshay mari jireen dhaqaalahoodu raashiinkoodu martagelyadoodu garabkoodu meeshuu ka yimaado wey marka ma rabaan ayaga iyo ree aws iyo ree khidar isku dhacaan carabahan kale waa iska dhici karaaba laakiin nimankeenan meeshan dega ee maritaanka annaga ah oo idin marti gallo ee ku xidhannahay xeebtay noo fadhiisanayaanba timir madiina nooga timaadaa raashiinka iyadu isagu ka yimaadaa markaan u soconno mxu halkaas iyo mxuu aha shaamna agtiinana maraa wey ayron baa jidgoya loo samay wax dhaqaaqi maba jiraba quraysho dhan baa khatar gelaysa il dhaqaalo wey midda kale qoysku waa qoys dagaalo waan la gelin kara carabta loo hanjaba maaha marka waxaa weye waxay dhaheen qoysaan ka necabna inaan isku dhacna ma jireen niman yahow maxaad ku keentay intaad wiilkanaga la shirtaan inaad si hoos ah aada u heshiisaan inaan la dagaalantaan dagalka maxaad uga ordaysaa niman yaho waa idin siidee marka quraysh waa hadashay min an yanshiba inuu dilaaco bayna intaadhaa ka dhexaysa wa baynahu xayigaas qabiilkaas alxarbu minkum idinka xaggiina idinka cahdan ka necabnahay ma jira inaan isku dhacna ma dagaal dhexmaro joojiya hawsha faاnbacaa waxaa dhaqaaqay man kaana hunaaka min alkhadm mushrikiin mushrikiintii reer khadraj ama ree aws war oma hayaan shirkaani wayba kaceen war been baad sheegaysaan nadulaafay dha xaggee nagu maxamed ku aragnay goormuu noo yimid goormaan la shirray nimanka muslimiinta ayago qoslahaya hoosta la hadli mahayo jaabir baa ka shee aabbahay waa iska fadhiya aabbahay baan racay inuu hadlo ma hadlin ba asugu leanna shirku asuu galay inta shirka gasha waa aaminsan yihin nimanka mushrikiinta ahaa baa dowroriyama dagaalamaya war quraysheeda darad wadaane ma haddaad keenta in anaga noo soo dhigataa war soo gaadhay xogdoon baan ahayn ma jirta miya ma jirto waa iska tagay dib bay u noqdo soo ogaa doon inay tahay ayib fanbacaa waxaa dirmay oo dhaqaaqay man kaana hunaaka halkaa ciddii joogtay oo mxuu ahaayey min alkhadraji min mushrikiin yaxlifuuna inay dhaartaan lahum liquraysh bilah alla ugu maa kaana haada kani ma dhicin wamaa calimna mana oganin bay ku dhaaranayaan ma dhicin shir lamaana kulmin mana ogin ina afa cabdulahi bn ubay bn salul baa socdo isaguna oday ah oo ree khasrajahadee wa jacala cabdulahi bn ubay bn salul wuxuu guda galay yaquul haadaa baailun waxaad wadan waa bilaash been weeye sal ma laha sidaan ola sheegnaa maxamed isagoo howlo kalo iska wataaba wamaa kaana haadaa mana dhicin bu hawshaasi wamaa kaana qowmi tolkayna ma ahayn mana aha liyaftatuu kuwa i gacan dhaafa buu hi mhm. ama shir gelahayaan anoo ugaa soo jooga iman gacan dhaafin buu leeyahay xataa hadday jirto anaa wax ka ogaan laha war ma jiraanba goorma laga hoosguura asaga meel ciduu iska eh, eh, magacaaban yahay niman yar baa ka hoosguuray nin yar hadduu kaa hoosguurana cabaadkaanbaabi waa la yaqaanaa ayib wamaa kaana qawmiy tolkayna maysan ahayn ba leeyahay kuway gacan dhaafa iftiyaadku waa in eh, arrin aan lahayd lagu dhaafiyo wey ood maamuus ahaan ama magac ahaan ama da'ba u lahayd in laga hoos qaato wey calaya dushayda mila haada kanoo kale low kuntu biyadriba haddaaman joogoba madiine aan joogo maa sanaca qawmi tolkay maysan sameeyeen haada xataa yuaaminuu ilaa ila tashadaa annagoo safar iska badaabu annagoo yadrib iyo madiine joogna oo nin walba tolkii u dhex joogo yay talooyinka noocan oo kale imaysan dhaafin jirinbu inaa aniga i weydiiyaan annagoo safar ah oo markaa in la tashado ay waajib tahay warkiiba jooji wey marka laga safarya baa ka daran mogta markaad magaalada joogto nin walba xor wey laakiin marka aad safartaan waaskana uu socdo ama ninka odayga odagaa gacan dhaafi maayo isaga hawsha loo daynaya lanna hurabaa la yahay marka iyada annagoo iyo tarbi gacan dhaafi jirin bu iska badaa marka annagoo hadda madiine maka joogna warkaasu isagu sheegtay farajacat quraysh yuaamiruuni ay yushaawiruuni wy almuaamara iyo almushaawara farajacat qurayshun quraysh baa laabatay min cindihim cinda alansaar bay iska noqdeen haddii markii loo dhaartay ee duqaydu isku raaceen ee loo hanjay iska tagay maxay sameeyaan niman kalena waa aaminsan yihin waraxla bara ibn macruuf markii ay noqdeen dib ay noqdeen jaabir baa ka sheekeeya quraysh baa si daqiiq u daba qaada warkii fatanaasa nitaas buu ka cabiray nitaasku waa aljiraax abiy oo kale wey waxay u dabagaleen nitaasku waa ninka abiibka la wax kala marka hadalkiibay aad u dabagaleen nuxnuxdi baa socotay xagga laga wareegey waa la wada quraysh ba laxbooda ansaar xagga ku noq mushrikiintoodii si u wada nisdambe iyo xaqada soo taabteen qraysh waxay soo taabtay xal inshir weyn dhacay la heshiiyey la isdhaarsaday xataa nabigu uu celceliye mooya ay go-i lahayn qraysh ay go-i lahaydba birta laga asli lahaa warkao dhamaystiran bay soo heleen waxay soo heleen labayo toban naqiib labaiyo toban ugad nabigu magacaabay oo deg deg ah oo qabaailka ansaar oo dhanba ah dowladdoo dhisan bay ogaadeen waxay dheheen halla qabto nimanka nuqabada nimankaas halla qabto ansaarna warkiibay durba heshay waa la baxsaday ilanagu waa socoto marti ah dagaal kuma soo taag hubna ma wato quraysh ciidan bay soo kicisay waxaa nin walba hala qabto labaiyo tobanka naqiib tobana ka mid ayu lama aragba isha aragtay bur baxsade farda dhaareeye iyo geel dheereeye ku baxsadeen cubaada bnu saamid sacd bn cubaada iyo waaa la heli doonaiyo mundir bn camr labadaas saxaabi baa la heli doonaa orad lagu qaban doonaa ayb nina waraxal bara ibn macruur baa ugaaska dhan watay wey ciidanka toddobaatan dhowrka ahaaye waa rartay fataqadama waa hormaray ilaa baطni yajuj yajuj waa waadi waadi mxuu aha dixdii toggaasuu gooyeyba tegba wa talaaxaqa asxaabuhu asxaabtiisi baa ka daba tegay min almuslimiin wa taطalabathum waxaa raadisay oo aad u raadisay quraysh quraysh baa daba gashay raad qaad wax kale ma rabaan nimankaa muslimiintaay rabaan intooda ka dhaqaysan qabtaan laayaan ama xidhxidhaan rabaan faadrakuu tobankii kale waa baxsadeen toddobaatan kalabayo tobankii nin nuqabalaha aygu danaynhayaani baraaba mcur baa u horeyba teg asagu faras gamaanbu watayba la gaari waa rag kale waa raaceen la baxsay faadrakuu <clears throat> waxay ka daba tageen sacad ibnu cubaada min anuqaba adaakhir meeshada loo yaqaano bay ku gaadheen karinka adaakhir saniyatu adaakhir bay ku gaadheen asagoo socda oo hal wata waxay kaloo soo gaadheen oo bacsadeen mundir ibna camr alkhadraji asaguna min anuqaba buu ahaa hal buu wata dheerayso way fardihii baa goxsayn rifi waay hal buu kixiyey qaalina dheerayso wati fardaa lagu cadhiyey waa la gaari geel ba waa laga samray fa acjazahum ninkaa baxsay isagu sayn bay ka soo rifi waayeen sacdima ku carafufadeen sacd ibn cubaada ragga laga haya ninkaasay ku carafufadeen farabatuu yadayhi gacmihiisa bay xidheen ilaa cunuqu luqunta ugu xidheen waa jeebeeyeen xadhig ba intay qaadeen seebay ku idheen gacmihiisiibay luqunta ugu idheen binisci raxlihi hashiisii hogaankeed hogaankii hashiisiiba intay qabteen furfureen ama keenadii bay asaga ku xidheen xadhig kale hayaan wa jacaluu waa ciidan dhan wey boqol ninoo soo dushe wey yadribuuna inay garaac bay guda wayajuruunahu ay dhul ku jiidahayaan wayajdibuunahu ay ku jiidahayaan asagii markaasi sacad ahaa ibn cubaada waa ugaaskii ree khasraj wey wasiir ree khasraj ku jira bijummati halabtiisi tima dheer buu lahaa timo dheeroo badan buu lahaa markaas timahay qabanhaya madaxi jiidahaya waa niman xanaaqsan weeye xataa adkhaluuhu ilaa ay geliyeen makata maka ay geeyeen isagoo marka aada loo garaacay oy direen oo ka daaleen bay maka geeyeen kacbaday masaajidkay la aadeen anuu marka intaan daalay naf igu jirin ayaguna igu daaleen dul taagan yihiin nin quruxsan baa soo baxay sacad baa ka sheekey nin quruxsan oo dheero haybad lahoo ahlu khayr moodayso ayaa soo baxay markaas idhi haddii qureesh khayr uu leeyahay ay khayr ku jiraba kanaa maanta ku naxariisan doona odayga aan rajaynhayso u soo socday intuu isbacshay buu dhan kalaa safar meel dhigay buu <laughs> soe ibni camrin buu ahaa soe ibni camr abujandal aabihii buu ahaa markaasaa i qureesh walee khayr dambe kuma dambeeyo kii aad rajaynaysa inuu kuu naxariisto oo nimanka kaasii da adu halkaa maray wax dambeo khayra ma ilahbo way i wadeenoo way i garaaceenoo madka masaajidka ila galeenbu anoo marka iska rafaadsan nin baa ii danqadaybu markaas war ku weydiiyey miyaadan qolyahan qurayshyad iyo waxan baasi meeshan dhooban aadan wax qaraabaa ah ku lahayn ama waaga adugu aad xagga joogtay sacadow carab qurayshku soo martido oo aad maangelyasiiso ama dadka mooryaanta ad kala miyaysan jirin haabuuri yaad isku icnaydeen waxaan isku ficnayn buui alxaari xarb ibnu umaye iyo jubayr bn mucim bn cadiy saddex labadaa nin nin walba hantidiisa iyo maalkooda waan difaaci jiray iyagoo lagu xadgudba abaal baan ku leh ku dhawaaqo magacoodii sheeg buui nimanka sheege bui ku haybso aniguna waan bixi xogtaan bixinhayaay ninka wuu orday xaari muxuu u tegey iyo mxu ibn xarb ibn umaya iyo jubeyr meel fadhi u tago wuxuu ihi mucim cadiy wuxuu i nin ree aws ah cafan reer khasraj ah ayaa meesha lagu dilahaya qurash ay nafta ka goynaysa wuxuuna idin sheega abaal idinku leeyahay buu sheeganhaya waa kumaa layidhi sacad sacad ibnu man ibnu cubaada waa arrintiiba soo ordeen iyaga baa ku aboogta ka nimanka iyagu gaala oo mushrikiin haddana abaalka iyo cuhuuddi waxyaabaha noocaasa aad bay u dhowri jireen niman kullita maysan ahayn waynu gaari doonaa fajaaa waxaa mudcim bnu cadiy mudcadi qaylu ku yimid qaylu ku yimid nin iska yimid ma ahayn ayb fajaءa mudcim bnu cadiy baa yimid wاlxaal ibnu xar bn umaya fakhallasaahu min aydiihim gacmihiisi bay ka sii daayeen min atakliis khallasaahu min aydiihim way ka sii daayeen war si daaya nagu dileen ma taqa ninkaas oo ninkii uwaas reeqdad ma ah xaggeed maraysan midta kale abaal buu ninku nugu leehay gacmu sii daayey maxaa ka rabtaa maad soo qabataa nimanka aw niman kale toddobaatan iyo siddeetan nin bay ahaayeen awey maxaad keliga u urursanaysaa makana gaal gaal dhalay ka leexda yihahde rag kale hala keeno oo nimanka reos hala keeno oo hebel haddii kale la sii daayo waa la dagaalamay mar ay ka qaadeen wa tashaawarat اlansaar ansaar markay tageen oo istiriyeen waxaa l lama hayo mxuu ahay mund bn camr alkhadraji iyo sacd cbaada lama hayaa layidhi go-aan bay qaateen marka inay soo laabtaan oy dagaalamaan oo intii dib ugu laabtaan qoraysh ay kala baxaan ayb nimanka nabigu shalay ba celcelinhayey xalay celcelinhayey oo laba nin laga haysto way dagaalamahayaan <clears throat> markay soo laabteen ayaa mundir ibn camr oo asagoo kacin haya kor yimid oo hashiisa ay kacayso waaa la so ninku ba soo baxsaday sacad awey sacad lama hayaa laasoo sac cibaada in lala haraan filahaya sacadna asna asagoo lasoo daabi ka hor yimid iyagoo soo dhawaado oo soo noqday oo makaba kusoo soo dhawaado badna yajuj soo dhaafay buu sacadna ka hor yimid oo lasii daaya oo rafaadsan oo si xun loo dilay waxay dhe mar baad nabad qabo wanakeen dilkaani waa ku gaarhayaay waa kaxaysteen wtashaawat اlansaaru baa tashaday xiina faqaduuhu keligii maah markay mundir bna camrina waayeen asaga sacdna waayeen bay tashadeen waxayna ku tashadeen an yakiruu inay rogaal caliyaan ilayhi ilaa sacd ay ku noqdeen dagaalamaan faidaa sacdun qad طalac calayh sacd baa mur ku soo yidhoo socda fawasala اlqowmu tolkii baa gaadhay ansaar baa loo je muslimiintii jamiican wada jirkood ila madiinay gaadheen xadiidkan xadii kacab buu ku yimaada aqsaan dheer iyadoo faahfaahsan weliba ka faahsan sidaani intuu sheekhu sheegana waa saxiixa wey أحمد baa soo fi المسند من طريق بن إسحاق وفي فضائل الصحابة من طريق بن حبان والحاك والبيغ عن كعب وعن جابر وعن عباد بن الصامت أحاadiis sugan wey فأdina رasuuل اللaه rasuulka ilaahay baa u idmay lilmuslimiina bاlhijرaةi ilى الmadينة baycaة الcaqبة الثaaniya markay dhammaatay ansaarna ay noqotay oy madiina nabad ku tageen oo islaamkii baahay oo la kala baxay oo usam xudayr uu islaamay ayib horaan ba soo islaamay oo sacd ibn mucaad islaamay oo lama ogaaso ree abdillah shd garanaysaan islamka waa baahiba de lagu kala baxay marka markaan waxaa wey in la guuro ubaa hadhayba muslimiinta mustacafiyinta maka jooga inay guuraan ubaa hadhay dowla islaamiya xoog badan nabigu u hogaansho oo markaa d sacad ibnu zuraari iyo hogaaminaya msc ibn cayr hogaaminaye nabi maxamed baa muslimiinta u idmay lilmuslimiina bilhijrati ila almadiina muslimiinta idanka la siiyey iyo idanka nabiga waa kala dambeeyey ilaahay xikmadiis subxaana wa tacaala nabigu saxaabadii waa fasaxay bacdama ay madiine gaadheen ansaar degeenna oy ka noqdeen baycadaani nabigu durbu fasax buu siiyey saxaabadii way socdeen way socdeen way socdeen ayib asaga laakiin idinkiisi dib baa loo dhigay sug baa loo dhaqaaqi maysa waa yeel wey so wuxuu rabaa dadkan inuu meel ku ogaado dadka u dambeeya uu noqdo ama idan khaaso rabbi ka sugay subxana wa tacala fabaadara الnaasu dadkii baa degdegay ilaa dalika inay hijradaan bay u degdegeen fakaana أwala man kharaja ilى اlmadiina ruuxii u horeeyee baxay madiina u baxay waxaa ka mid ahaa abu salm bn cabdاlasad baa ka mid ah wamra'atu xaaskii umu salma walaakinaha se yeeshe iyadu ixtabasat ama uxtubisad waa la xanibay duunahu duuna abu salma qoyskan reer abu sida loo dhibay qoys loo dhibay ma jirin umu salma ka sheekaysay bacda bacda aلظuhuur wالnasr bay ka sheekaysay ma filahayo tiri qoys muslimiin ah oo dhibka anagana gaadhay uu gaadhay ka sheekee baa layidhi waxay tiri markii nabigu uu idmay oo noo fasaxay inaan hijroonno iyo abu salm riti soo qabtay ritgiibuu gureeyey oo kabaalkii wxo dhan ku xidhaba gurey guri u sameeyey asagiibaa fuulay wiilkiisiibuu horay dhigtay anigana dhabarkiisu i fadhisiiyey waan dhaqaanay tiri markaan saa u dhaqaaqnay aynan ka bixinba an tanciin aan gaadhin baa reer bani maqsum banulmaqira bani maqsum iyadu ka dhalatay qoys ka dhalatay ah isagoo reer bani cabdilasad buu ahaay oo ka kacayaa yimid markaasay ritiga ku dhegeen wiilkii wiilkii umsanoo kor saaray tag asaa hogaaminay asagaa hogaaminay markaasay ku qabsadeen hogaankii dagaal baan baa ka dhacay way ka xoog bateen qabiil dhan soo duula wey waxay dhaheen aduu haddaad tegayso gabadhaan la tegi mays bay dhaheen gabadhan umu salama ah waa reer bani makiira bin makhsuum makhsuumiya wey adugu reer bani cabdilasad baa tahay laftaada adaa xukuma meesha dunta aad saabi saabi aan jiri baa tahay oo iska bax laakiin gabadha ku raaci mayso xoog bay ku qaateen gabadhii asna way sii daayeen markay maqleen reer bani cabdilasad qoysku ka dhashay abu salama ayay maqleen in xaaska laga soo reebay iyaguna soo duulay waxay dhaheen haddii aad gabadhiin soo reebay wiilka nagadha wiilka keena wiilka yarka ah. haddii wiilkaad aabbihii ka reebtee islaantan aad ninkeeda ka reebtee wiilkan waay waa ina iyo ina abusaamasoyu yahaade sii daaya dhan wiilka soo wareejiye qaata gabadhiina ree bn abdreer bani eh, eh, cabdilasad iyo reer bani makhzuum waxay kala jiteen wiilkii um, salamo ah si loo kale waa lagu dagaalama wiilki gacan baa falaqtir gacan baa fakatayba garab baa fakaday wuu kala baxay garabkaana kala baxay waa la kala jidanaya dagaal ba-an baa ka dhacay marka si loo kale wiilki gacan baa falaqtir waxaa la tagay asagoo gacantu dhug ku jiiday waxaa la tagay ree reer bani cabdilasad baa la tagay islaantii qoyskoodii baa la hadhay wiilkii gaalo kala qaadatay aabbihii baxsay madiinu aaday qoys koobnaa saddex ruux oo mid mid haysta uusan jiran wey saddex ruux buu ka koobnaa nin iyo xaaskiisii iyo wiila dhaleen midna isma hayo umusalm waxay tihi sana kaamila markay kusoo noqotay dee looma ogola qoyskii baa haya sana kaamila waagu markuu bar intaan soo baxo ayaan abtax dixda laagtan iman jiray kacbada e, dusheeda ah saan u yahay gabalkmu dhacan ka laaban jiray gabalkuma ku dhaco sana kaamila bacda waagu marku barya soo baxdaa geeda hooska iska fadhiso isku ooyi ninkeeda ma hayso wiilkeeda ma hayso looma ogolo w xoriyada san u ooyahay waagi dambaa nin reer banu makhsuum ah ee qoys ka dhalatay ah yaa i danqaday tiri mudaaharaad dhibka muujinaysaa ayb mudaaharadaysa gabadhu sana kaamila bilabtax nin baa danqaday tiri reer banu makhsuum wuxuu i duqadiibu u tegay qabiilkii duqadiisa wuxuu waxaad yeelaysaan gabadha miskiinadda ah, wiilkeeda baad ka qaadeen oo ninkeeda baad ka reebteen waxaad u haysaan ma jiro maxaad u haysataan miskiinta ma u naxriisataan ma iska daysaan ha aada madiine wiilkeed hadday weyday inay ninkeedi aada maad ugu diidantiin duqaydii baa galabkii dambaa la yimid meesha ka bax waxay dhaheen meesha doonta ka bax haddaad doonto ninkeeda waad aadi kartaa laakiin annagu wiilka kuma soo wiilki niman baa haysta reer bani cabdilasad baa haysto wiilkii kuma keeni karo laakiin lafahaada in shiti fadhabi bay dhaheen ilaa zawjiki aad irtigaygii yaan soo guraystay diyaarsaday irtigii baan guraystay caynkii baan ku xidhay biyaan qaatay zamzama irtigii baan fuulay markaan dhaqaaqay waxaa maqlay reer banu asad baan maqlay in la ifasaxay wiilkiiba i keeneen bay tiri ile horanba waxay ka xanaaqeen in wiilkooda laga reebo xaaskiisi haddana xaaska ay wiilka haystaan ku haystaan wiilku reerbu ka dhashay keenaa la yidhi wiilkiiba ii keeneen ma taqaana carlo ma taqaan dhul ma taqaan madiina ma taqaan waa iska dhaqaaqday yaa ku hagayay baa waxaan islaabat markaa cabaar socotaba dadkan socotada ee safarka una ha ku tilmaamen tilmaan islaam weyn baan ahay dhumi mahayo waan tilmaama ku socday markaan tanciin marahayo y waxaa ka hor yimid nin cumaan ibnu alxa in ibnu alxa la odhan jiray oo baa ka hor yimid markaasuu ihi yaa binta abi umaya xaggeed u socotaa ibnu abi umaya waxay tiri madiinan u socdaa oo maxaad ka dooni ninkaygii baa jooga abusalamu xaggaasan aadahaya yaa kula socda axad ila socda ma jirta allaah wabni salma ilaahayga subxaan qaadiran mooy wiilkayga samacad kale wehelisa ma jiraan wuxuui wallaahi maa laka min matrakin meel lagaaga taga ma jiraan bu tanciim meesha taqaan hadda ile caaisha ka soo cumraysatay haddana xaafad makaba ka mida noqotay fariin alaabu waday buu diray markuu iskaga diray hogaankii hirtigu qabtay hashiibuu kor u saaray hogaankiiba u qabtay wuu kaxeey si ii waday ii waday marka meesha lagu furanhayo la tago ee la hargelahayo la degahayo ritigu fadhiisiiyaa kadibna iga tagaabay tir markaan ritiga ka dego ee dharkayga qaato iyo xijaabkayga dharkayga qaato yuu u yimaadaa ritigu kaxeeyaa meel kaleu fadhiisiiyaa hiradii ka dhigaa waa foofiyaa geed baan hoos seexay ina geed kalgu waa gaal waa mushrik ayb akhyaar bay nimanku ahaayeen xagga dhaqanka iyo dumarka qabka o dhaqmaan niman gobay ahaayeen waagi dambe kash weligey nin qurayshado carbeedoo lagobannimo ah ma arag bad cumaan ibnu alxa ibn abi alxa waagi dambe wuxuu ku shiiday eh, xilliga cumar buu shiiday nin aad u qiimo badan bu ah adeerkii dagaalka uxud baa lagu dilay isagu wuxuu islaamay qabla alfatxi khaalid bin israaciin wada islaameen si kastaba noqotee kadibna haddana waa raraabit marka la gaahay xilligan guuri lahayd ratig buu soo qaadaa wuu soo heriyeeyaa hawshoo dhan uu soo gureeyaa kadib anigi wiilkiiba anigi wiilkiiba noo keenahaya ratig buu fariisi wuu ka tegey markaa ratiga aan fuulo oon hawd meesha aan galo oon wiilkay gallo ayuu iman ratigiiba hogaamimaa kaxaynhaya su u waday noo waday meel ugu furay marna u raraayey u furay u raraayey ayuu wuxuuna geystay quba markaan ku baxnay iyo wuxuu yihi ninkaadi meeshan uu ku jiraaye udkhuliihi calaa barkat illaah u gal ninkaadi wiga noqdo rajac ilama hadlin ioma sheekeeyo ilama hadlin ratigaa umbuudaa waa furaa waa foofiya waa raraa ayib markaan degay waa fogaadaa jeeu kaga istaagaa markuu ka baqay tiri in hurtigu u kaco ama buuba jeel intuu kaga istaagu sii jeesbaabay tiri akhyaar wey nimanku agga dhaqanka dumarka waxaan waalan ee jiniyaha iyagu dameeraha ma ahe waa dhaameen marka waxay tiri ma arag bay tiri calaa rajulin maa ra'aytu rajula min alcarabi akrama minhu dhibkaasaa gaaray sana kaamila yaa iyada wiilkeeda oo gacanta kala baxday bay kala maqnaayeen qisada axmed baa soo saray qisada dheer qadiyada ku timaada axmed iyo keyrkii ba soo saareen iyo bayhaqiba ibnu isxaaqna bisanadin xasan buu ku keenaa walaakina ixtabasat duunahu aw ixtibisat wa municat waxaa loo diiday gabadhaasi umu salama min alixaaqi bihi inay haleesho ninkeeda abu salama aha sanatan kaamilow waxiila waxaa la kala teday baynaha bayna umi salama wa bayna waladaha salama baa loo diiday uma kharajat bacda sana biwalada ilmadina oo la baxday ninkaasana kaxeeye washayacaha waxaa sagootiyey sagootismana waa geeyey si u waday ilaa uu geeyey quba dusheeda waaa l ugu wareysa abu salama wuxuu marti u yahay oo la joogaa reer bani camr bni cawf buu dhex degan yahay qubayna deganaayeen halkan ku jiraa qaryadani gal baa le marka dagaal ma jira hade ninka yahuud ninka mushriga madina u imanaya waana ka baxaya wuu ka soo danaysan u tegahaya markaasuu markuu keenay bu makan ku laabanaya shan boqol iyo kilomitr buu waday waa afar boqol iyo lixdan iyo sideed m makiya madiino inaan kaldamdaan khaldin waa afar boqol lixdan iyo mise toddobaatan iyo meelahaas wey waa shan boqol wax yar dhiman wey ayuu la lugeynhay oo waday waxaa loo socdaa toban maalmood yaraan baa la socdaa toban maalmood yaraan baa la socdaa marka intaasuu sii wada wa shayacahaa waxaa sogootiyey cuhmaan ibnu alxata bni abi alxa way magaca saxaabigu abu alxa ma aha isago abu alxa waa waa awowgii abualxuur isagu waa cumaan bnu alxata min abi alxa uma kharaja annaasu dadkii baa baxay arsaalan kooxo kooxo mar haddii hijradu ay bilaabatay saxaabadii kooxo kooxoy u baxeen yatabicu bacduhum bacda waa isdabagareen walam yabqa bimakkata ragga isku mar isballansaday cumar baa ka mid ah cumar iyo waxaa isballansaday hishaam hishaam ibnu caas oy camr walaalo ahaayeen asahmi iyo rabiicata ibn abi eh, cayaash cayaash bin abi rabiica ayaa isballansaday iyo cumar waxay ku ballameen midaat almida meel laodhan jiro ka koreysay midig ka oo biyo lahay aga ayadaa hadda ma aqaano siday tahay waxay dhaheen berito xilligaa marka la gaadho halkaasoo inoo ballan ah ninkii la waayo waa la xanibo waa la qabtay int kale ha baxsato inta kale ha baxsato cumar wuxuu i aniga iyo axmed ba soo saaray bayhaqi bisaradin saxdiidkaasi aniga iyo waxaa isku mar soo istaagnay meesha bu i ninka xayaash ibn abi rabiica waxaan weynay hishaam ibn camr ibn caas baan weynay hishaam ibn caas ibn sahmi baan weynay buui marka waxaan ogaanay in asagu la qabto markuu soo baxay baa la ogaaday walaalkii iyo ree waail baa ogaaday dhab baa la siiyey waa la garaacay waa la garaacay waa la ilaa la fidneeyey oo lagu qasbay inuu gaalnimo ku dhaco oo kufri ku hadlo ayaa hishaam la garaacahay waxaa baxsaday cumar iyo markaasi oo tegey muxuu ahaayey eh, cayaash baa isla lug helay riwaayaadku odhanaya cumar intuu soo socey dad ba isheleen oo waa dagaaleen way sugan yihiin laakiin meeshay iska raaceen isagii cayaash miidaatu bani khifaar meel loodhan jira iska raaceen dagaalkii hore soo mareenba gooni weeye madiinaysaa ku yimaadeen cayaash ibnu rabiica waxay walaalo ahaayeen abujahal bay xaggooda walaalo ka ahaayeen adeerkoodna dhalay dumaal buu ahaa inan dumaaleed buu ahaa marka abujahal adeerkii ayaa cayaash dhalay ibn abi rabiica abu jahl banu ku hooyo ahaa marka xaari ibn camr iyo hishaam ibn camr saddexdoodaasa issoo raacay camr hishaam labadaas soo raaco ninkan walaalkood u yahay cayaashna rayac waa xagga hooyea xaggana maxay yihiin ilma adeer dhanna waa ka ilma adeer dhanna waa maxay waa ka walaalo waxaa le cayaashow hooyada waxay ku nadartay madiina yimaadeen waa ninka cumar soo raaceen hooyada waxay ku nadartay ilaa ay ku aragto inaysan madaxda laynin oo injirtu ku baxdo oo timuhu isfarduubmaan oy geedo noqdaan waxay ku nadartay inay qoraxda maka aysan ka fadhiisanin oy qoraxda taagna ilaa ay baxdo ama ay xayaash aragto waa la waday waa lagu akhriyey ninka waa dabxay faraqa liwaalidatii hooyadii buu u naxariistay cumar baa hawshii ogaaday cumar baa u yimid wuxuu ihi way ku sirhayaan abujahal iyo walaalkii waxay rabaan inay diintaada kaa fidneeyaan oo hawsha ku dhacday hishaam ibn alcaas ibn waail ay kugu dhacdo ha yeelin maxaa jira hooyada markay injirtu cunta ayadaa dab u shalisan doonta bu markay injirtu karto cumar holiis banaanka yaalaan ayadaa iskeed u doonta qoraxda maki iyo milicdu markay ku dhacdana ayadaa iskeed geedaha u geli doonta bu u doonta oo hooska idaa geli doonta ninyaan lagu waalin diintaada ilaasho waa la waday waa la waday waa la waday abujahl baa afuufahay marka da wuxuu yihi hooyana waan soo arkay xoolo badanoo hanti meesha iga taalayna waan soo qaadan wuxuu war hanti hanti ha ku haynini nimankaa way ku dagayan joog aniga cumara maxaad ugu taqaanaa nin xoolo badan xoolahayga niskeed baan ku siiyi bu nis soomaaliya qaado hana dhaqaaqin nis nis soomaaliya qaado hana dhaqaaqin buu habartanna yaysan ku lugeyn mushrigadda waa nin meel loo watay intiina waa la mariyey waaa maya mar duqa soo arag xoolahana soo qaad waa la afuufay cumar markuu arka tiinaynas soconayn wuxuu waan ku arkaaye tayada waa diiday hashayda hebla anu aan ku soo baxsaday qaadabu kaxayso tadan xuntaan iskaga tagay aan ordi karin hashan waa naaqatun daluulatu najiiba hal hayiin ah oo dheeraysa weeye buu fardo isan gaadhin kaxayso faidaa raabaka min alqowmi shayun fanju biha buuri markaad abujahal iyo tolka aad dareensato inay wax wadaan ku cararbaashaan soo baxda niyo joog way hahaysiib hashi bu qaatay cumar mta ragg waa yaqaana qurasho istaqaana laakiin cayaash waa la sirahday markua dumaal buu ahaa dumaalnimada lagu siray awood baa loo sheegtay almihim markii maka lagu sii dhow yahay oo inta hasho uusan ka degin dareen buu qabay yo abujahlba wuxuu yihi walaalow waa nin yarade waa laga wen yahay walaalow wuxuu yidhi ritiga aan watay jawbuna igu noqdo waana ku daalay ii bedel inta maka aan ka gelayn ritiga ii bedel haye walaalow ritigu ka wareegay hashibu ka wareegay cumar muxuu ka degahaya qurashu waa ogaa ma ogtahay rag waa yaqaanaa qurashu waa istaqaanaa saa dhulka u yimidba dhab baa la siiya laiskugu tegay laba nin oo kaa xoog badan laba suul baa lasugey waa la xidhiday asagoo xidhanba maka la geey si loo baqdhabhayo ee loo garaacayo ee loo garaachayo ilaa uu tubtu min alislaami wa kafartu bilahi buu si loo garaacayo cumar muxuu ka degahade marka halkaasu cayaashna ku dambeeyey nabigu dadku u qunuud jawaabi dambe u ducayn jiray ee kusoo degtay dad badan baa marka qaab isballansiyo jamaacaad iyo kooxa iyo afraad ba u hijrooday baa jiray afraadda abu salama kamid mid ahaa jamaacaadka dawaaifta cumar baa kamid mid ahaa ayib waa la badnaa raggu dhib baa soo maray xadikaasna xadii sugan wey saxiixa <clears throat> markaas saxaabadu waxay odhan jireen ninkii intuu adduunye u laabtay ama hooyadii u laabtay ama xoolakiisa u laabtay kadib intii la garaacay saa ku gaaloobay kufrna ku dhacay inaa ilaahay ka toob aqbalin laa yaqbal lo minhu sarfan walaa cadla walaa toban m toban aaminsanayn bu ayaguna way aaminsanaayeen bu ninkii intuu noqday hijradiina mxuu ahay ka sagseegay ama intuu dib u laabtay qasbay la ikraahay kadibna gaalnimo ku dhacay wain kaana mukrahan alaa towbata lahu agtada muqarar bay ka ahayd buu ihi ayagii la cadaabena saasay ogaayeen anagu aan ogeyn bu ilaa uu rabbi soo dejiyey inay tooba furan tahay inay tooba furan tahay maxaa yeelay ikraha adu aad sabab ku lehla cudurdaar ma ah haddaad meel aad ka hijroon karto aada joogto ood ka hijroon karto kadibna adoon hijroonin intii lagu qabto lagu baqdhabo lagu jilciyo kadibna gaalnimo lagaa yeedhsiiyo gaalnima lagu cuurdaari maayo maxaa maxaaba ku dhigay marka horeba soo qaadir maa cala alhijra soo maadaan hijroon karin haa maxaa ku dhigay en en soo maaha en en socon mayso ruuxa mustadcafka ah اladي laa yastaطiicu xiilaة walaa yahtadi sabiila ruuxaasaa macduur ah laakiin ninka ka qayb qaatay ikraahiisa sabab ku ahaa sidoo qolii intii la qabtay dagaalkii badar la geeyey ee mushrikiintu ay qasbeen oo kale in اladiina twafaahum اlmalaa'ikaةu daalimi anfusihim qaaluu fima kuntum qaaluu kunaa mustadcafiina fi اlard waxaa lamida dadka yurub iyo galbeed iyo kenya iyo wadamaha gaala jooga ee heli kara inay hijroodaan oy soomaaliya aadaan ama meel kaloo nabad qabtaba ay aadaan oon lagu qasbaynin gaalnimo iyo kufr kadibna iyagoo iska dhex daga intii la qabta gaalnimo lagu qasbay dadkaasi cudurdaar uma laha ikraha ikraha sharciga ma lagugu cudurdaari maayo kaafir baa tahay kor iyo hoosba maadaama adugu adoo hijroon kara aadan muxuu ah hijroonin lagugu cudurdaari maayo iska badaa hijriye midaan lagugu qasbin baaba la gelaha beryahan dambe gaalnimo aan cidna isku qasbin oon xataa lagugu yeedhi adaaba doonanba adaaba dhihi anaaba diyaar ah siaan u gaaloobaa ii u gaalooba adaabaa raadsan haya ciyaada kuwa iyaguna waxaa jooga munxarifiinoo maslaxa iyo daruura sharciya jirta daruura caama ah, inqaabu umma mujtamacaad tahiyo haddii kale waxaa ka dhalan bay ku in shucuub badan ay gaalooda shucuub badan badnida waxba kuma xidhno badnida wax ku xidha ma jiro manaadka sharciga hadduu asaxo maca asalaam malaayiin min albashar balaayin hadda shog lutala maaha waxaani wax lagu gaalooba ma yahay bikitaab illah bisunati rasuuli biijmaci salaf saalix binasin صaxiix aw biqiyaasin jaliy nacam wax hadduu yahay manaadu takfiir balaayiin hadday ku dhacdo ay gaaloobhayaan alimaam sulayman saxmaan fii kitaabi minhaaju ahli اlxaqi waاlictidaal wuxuu leeyahay dadka maanta dunida ku nool jaziirat اlcarab dadka nool o dhan badankood gaalo waya bu jaziirat اlcarab jaزيiraة اcarab aar waa gaalaba mushrikuun ah dadkan hadda hoos jooga buu i malik cabdilcaziiz hoos jooga badankood waa muslimiin wa fiihim mushrikuun laakiin badankood waa muslimiin buu amaa saa'ir jaزيiraة اcarab dadka ku nool waa gaala buu maxaa yeelay alaslu fiihim اlkufr wالshirk maxaa yeelay kufri baa ka muuqda banaanku yaalaab jaزيiraة اcarab marka maxaa ku noolay malaayiin malaayiin waa konton sabciina caaman ka hor buu hadlahaya taqriiban muhimaddu manaadku inuu asaxo oo ruuxa waxaad ku gaalaysiin wax sugan uu yahay oo hawe iyo rabitaan uusan ahayn laakiin nas uu leeyahay baa kugu filan hadday soo galaan balaayiin nisfa alcaalamka soo noo taalla ma ah maxaa iyagu gaalnimada ka doonahaya gaalniman ku dhac waa gaaloobahaya waalaslu man waqaca fi اlkufri anahu kaafir واlأصل أنa man waqca في الزina fahuwa zanin واlأصل أنa man sarqa fahuwa saariq وman صلى fahuwa muصلي وman waqca في الشhirki fahuwa muشhrik fahuwa kaafir hada هو الأصل إلا أn yucdara bmaanici bcud شharciyi qalbiga iska ilaali hadda niman ba alasl أna man waqca في الكfri أnahu laysa bkaafir إلا an تntafiya khaطأ wey hada waa khaطأ الsawاab cinda aلاصل أna man waqca في الكfri fahuwa kaafir إلا an yucdar wman waqaca fi shirki anahu mushrik ilaa baad damaynaysa asalka waa inaad tutoorta ruuxii wax ku hadla waa inuu doortay alaslu ana man takalama bishayin anahu khtaare eh? alkalima aw alkalaam inuu waxan doortay wey ninka haweeney guursa maa asalku waa ma inuu doortay oo raalli ahaa ma in la qasaba mesh ku jirta cagsi wey alaslu ana man waqaca fi lkufri laysa bikaafir ilaa an tantafiya war waxaa jooji ninkii gaalnimo ku dhac waa asal inuu gaal yahay ninkii been waxaa asal inuu beenaale yahay ninka wab waaa inuu saariq yahay ninkii zinaysta waaa inuu zaani yahay allahuma cudurdaar sharciga oo kale oonan oge inuu soo baxda mooye amatkhilaaf waa maxay amatkhilaaf waxaa weeye ninkii gaalnima ku dhaca ee wax cudurdaar aadan ku ogeyn waad gaalaysinaysa laakiin ninki yidhahda ninkii gaalnimo ku dhaca ma gaaloobahay ilaa an tantafiya waxaa weye ilaa aad ogaato inay ka anfod macadito dhan lama gagaalaysan karo waa khaa waxaas khaa wey ninkii gaalnimo ku dhaca inuu gaaloobaba ashal ilaa an yucdara bicudrin hadda laakiin tirada man waqaca fi kufr anahu laa yakfur ila an tantafiya ama waa macduur ilaa an tantafiya an tantafiya tirado waxaad ku qasban tahay inaadan axna gaalaysiinin ilaa aad ogaato anahu intafad minhu jamiic shuruu eh, jamiic mawaanic wastawfat fiihi jamiic shuruu waa khaa ninkaanan ku ogeyn cudurdaar aanan ku ogeyn inaan gaalaysinna asal ah ee asalma inaan ogaano ayib waxaa asala inaan ku ogaana gaalnimo mak manaad mak waanu tagfirinaynaa inay soo baxdo cudurdaar aanan horan ogeyn mooye hawsha aadaas kaga ilaaliya baktigaasaa la wareegaa baryahan dambe uma kharaja annaasu arsaala kooxo kooxaa loo baxay yatabicu bacduhum ama yatbacu bacduhum bacda walam yabqa bimakata maka kuma hadhin min almuslimiina muslimiinta xaggooda ilaa rasuul rasuulka bsa ku haray abubakr baa ku war waa cali cali asna muhimna khaasa loo reeba waa gaari doonaa abubakarna markuu dhanaa allow dadki waa tageen ma baxa yaa nabiga odhan jiri sub waxaa laga yaba ilah inuu saaxiib fiican ku siiyey dhaqaaqi abubakar nabigaa reebahayay maruu dhaqaaqi harkaa goosan leh faaqaama abubakari cali baa nagaaday biamrihi lahuma nabiga amrahayay calina as waa dhaqaaqin abubakarna waa la joojiyey wailaa man mooyeen dadka aan bixin ixtabasahu lmushrikuuna karhan aw kurhan dadkii gaaladu xabiseen ay soo celiyeen ay xoog ku hayeen ay xirxidheen baa iyaguna ma dhaqaaqi karin hadde saxabadan la qabto la xirxidhay waqad acadda rasuulula rasulk ila wuxuu diyaargareeyey jihaazahu alaabtiisi alaabtiis socdaalka safarka alaabtiisi yantadiru isagoo koranaya mataa yu'maru bilkhuruuj nabigu amar buu ku socdaa ma aha iska muxuu ahaaye wuxuu doona sameeye nabigu waa la amrahaya inaa lam numar bidaalika dagaal hadda lanama amrin suga bara ibn macruuf markuu soo socday kasoo socday madiine ay ka socdeen hore baycat ya wuxuu bilaabay oo yihi niman waxaa ila tahay in salaadan aan tukanayno aan kacdu tukaan abaabo raggiibu u yeedha u saas quma diidna baa lii waxaa anagana soo gaar nabig weli arag bol waxaana soo gaara nabigu inuu u tukado shaam iyo beyt اlmaqdis halkaasaan u tukanaynaa bay dheen dhallinyardi kale saxaabadii kale aso wuxu maya anugu waxaan u tukan kacbatu ibraahim qiblatu ibrahim baa u tukan waxaa le kugu raaci mayno intuu ka soo socday madiino ilaa uma ka yimid wuxuu u tukanhaya kacbadu uso tukanhaya meesha saaxiibadii ay bari aadhayaan oy baytmas u tukanhayaan markii kacbada la yimid buyay nin arkeen waay maxamed baan rabnaa maxamed miyaa taqaanaan maya ma aragteen maanan arag cabaas ma taqaanaan haabay dha cabaas wuu noo iman jira asagoo taajir ah buu namari jiray aad baan u dhaqana cabaas wuxuu ku yidhi markaad masaajidka gashaan ninka cabaas garab fadhiya ee dhalinyaro ninkaa weye maxamed soo galeen cabaas bay salaameen nabigay salaameen waa nabi maxamedo waxaan nahay hebel iyo hebel ayb markaasuu nabiga ku yhi cabaasu nimanka ma garanaysa haaba ninka waa bara ibn macruur sayidu qowmi kana waa kacbi maalik weyaan aan mxuu uhi ashaacir walaa ansa qowla rasuuli ashaacir bu kacbi maalik markii la yidhi kacbi maalik nab ma ninkii gabyaaga ahaaba nabigu waa xogta waa hayey nabigu maalinka inuu ashaacir yahay aad baan u daniyay aad bay anfacday buui gabiga nabigu inuu salimay <laughs> marka kacab buu ka sheekey jiray kadib wuxuu nabi maxamedow ra'yi ila qumanaaday oon ku socday muddo uun toban beri aan kusoo waday tolkayna waa igu diideen markay igu diideenna xoogu dareen baa i inaan saxay in kalena kala tus maxaa jira anugu intii salaadan soo tukanayay intaan soo socday kacbadaan soo tukanay ayguna baytulmaqdis u tukanayay nabi wuxuu ihi kacbadii horeed u tukanaysay low sabarta eh, kunta calaa qiblatin qiblada hore eed u tukanaysa u tukan lahaam kacbadu hadda ma'muur ma aha loo tukado waa loo cadeeyey idan nabigu amar bu kus haduu meel u tukan iyo hadduu halgemi iyo hadduu safri oo hijroonba idan baa la doonaya xataa yumara biاlkhuruuj waacadda abubakr wuxuu diyaar isaguna jihaazahu asna alaabsi buu diyaariyey nin walba wixiis diyaar buu ah laakiin inطilaaq iyo idan baa la sugaya min allahi subxaana wa tacaala darsigaanaynu soo maray intaan ka bixin fasalkale aan la gelin duruus baa ku jirta fara badan minha waxaa ka mid a ah ana qurayshan qad najaxat fii muhimatiha addacaa'iyati walow nisbiya quraysh way ku guulaysatay in ay islaamka ka hor istaagta qabaa'il badan oo carbe nabigu intuu maka joogay dacwaduu faafinayey midho badan ma aysan dhalin intuu nabigu juhdi bixiye iyo midhaha kenya isma lahayn marka loo fiiriyo inta yarada madiino jooga wx ilahay uu islaamiya dinta siiyey maxaa yeele mutahad buu ahaa mustadcaf buu ahaa carabna qurayshna waxay bixisay dacaaya jaanis yar nabigu maysan cafiyin hadduu nabigu idha dhaqaaqdu dadku wax u sheegtid oday baa daba taagan laa tasmacu minu fa inahu kadaabun saxiru majnuun ana camuhu waana acrifu bihi ana aclamu bixaalihi anaa idinka aqaan tolkiiba idinka yaqaana banaanka dhiga alxarb addicaaiya atashwiiya ay wadeen nooca maa qoraysh oo ku guulaysatay inay ka hor istaagta qabaa'il fara badan islaamka ay ka hor istaagtay u ana أنه لا بد للحق أن ينتصر ويرجع, ويرجع إليه المخدوعون المغرورون لكن بالشر وإن وفاء أصحابه وأن يكونوا ناصحين صابرين محتصبين waxaa ku jira fawaaئida xaq inuu guulaysto waa laga maarmaan waa shay maxtuum ah oo ilaahay looga bartay in xaqa uu guulaysto oo aakhir dadka la siray ee lagu yihi waa masxuur iyo waa majnuun iyo waa kaahin iyo waa waalan yahay lagu yidhi inay xaqii ninkaa ugu yeedhahay khayrka wadaay ay usoo laabtaan lagama dhaway laakiin bishar dadka xaqa wadaay waa inay naasixiin yihiin mukhlisiin awfiya saadiqiin muxsimiin saabiriin xaqu wuxuu ku guulaysan raggiisa ninkaasoo inuu nin dulqaad leh ilaahay ajir ka doonay haddana adduunya aan lahayn daacad ah mabda ummadda ugu yahay waa inuu daacad yahay mabda u daacad u yahay waa inuu dul qaadanayo waa inuu mukhlis yahay saabir ah markaasuu xaqu guulaysanaya haddii cadowgiina uu dacaayad sii daayo aduguna aadan mukhlis ahayn daacad aadan ahayn dulqaad aadan lahayn aadan mabdai xaqaha aadan u hurayn naftaada iyo maalkaada waxba socon maayo saddex baycat alcaqaba athaaniya aw athaalita waxay nuqdatu taxawul kala wareegii iyo kala bixi eeda ka bilowda wa bidaayatu inطilaaqi اdawla اislaamiya alfatiya dowladda islaamkaee cusbayd meeshay ka bilaabatay ka dhaqaaqday wey markuu nabigu beeca galay ansaarna uu qoys walba nin culus ka helay qabaalkiina islaameen oo beecat alxarbi la wada galay ayuu nabigu guuray dowlada islamiga asaasi afar waxaa ku jira ahmiya tawfiiq wa shumi alkhidlaan tawfiiqda ilahay xaqa ku waafajiyey ee diinta qiimaha ay leedahay ilahay inuu garabkaaa ka baxa dhibku u leeyahay maxaan oga jeednaa ansaar iyo mxuu aha nimanka reer yadrib ilaahay baa waafajiyey inay xaqa aqbalaan meesha ilaahay khudlaan oo ku sameeyey ama ilaahay garabkooda uu ka baxay yahuud oo yaqaanay nabi maxamed rasuul yahay oo garanayey oo horaanba ku hanjabi jiray ilaahay muusan solonsiinin wuxuu xaqii wanaagii khayr ku tusay ansaar oo ahlu awhaana oo mushrikiin ah buu ilahay ku hanuuniyey waxaa ku jira baabka ruuxu اlyaqiin wاlاstibsaal baa daahir ah lyaqiin baa daahir ah walistibsaal washajaaca ah, iyo alkaram muru'a ah, faaiqa ka muuqata meesha fii baacat alansaar ansaar meesha markay hadlahayeen waxan guri ah ama adduunye ah ama dhadhab iyo mxuu dhaantadunya meesha ma yaalo nabi allow haddaanu hawshaas meel saarro oo carab aan kala baxno oon ballan ka soo baxno maxaan leenahay lakum aljanna maxaad nooga baahan tahay inaad idifaacdaan asxaabta idifaacdaan waxaad naftiinna iyo maalkiinna iyo hantidiina aad ka difaacaysaan ayagoo og waa ka dhalanaya maxaa ka dhalan in la baaba'o in akhyaar ay dhammaato in maqaawiirta ugaasyada reer ansar ay go'aan in carabo dhan ay kula cullowda amniga in khoof loogu bedelo ilaan aamin bay ku noolaayeen inay khoof galaan cabsi ilaa madiina logu soo daatay oy god isku wareejiyeen god weynoo khandaq isku wareejiyeen bay hawshu la gaadhay u bixin mahayaan kaan maxaa yeele waxay og yihiin bay galeen marka horeba calaa cilmi bay ku galeen waxay garanayaan wax ka dhalan bay galeen haddaad moodayso asxaabu lmabaadi adoo sheeganaya ama saaxiibu mabda ah in lagugu soo dhaweyn ubax iyo nayaashiin boqori dhaca lagu xidi hawshaas been weeye taas ku lugoyn waa inaad ku talagasho in biyo lagaa dhibcinhaya biyo dhiig baa lagaa keeni dhacaan baa lagaa miirahaya bacdaha anasru watamkiin waxaa ku jira quraysh malaxumadeeda ku jira quraysh waxay moodeysa anaha xasarat اlislaama fii niطaaqin maxduud wa anahu laa yatanafas in islaamku uusan baxaynin ousan carabka la baxaynin ayaa ku jira o quraysh u qaateen lakin ilahi subxaanaه wa tacaala faataahum اllahu min xayثu lam yaxtasibuu faata allahu bunyaana min alqawaacid fakara calayhim wasaqfi min fowqihim waxaa ku jira quraysh oo markii la diinta qaata ku andacoon jiray amnigii baa khatar galahay amnigii adduunyada dhaqaalihii markaad war halgama oo gaala iska dhacasho oo isku tashada oo dhaqaala bixiya oo ilaahay isku xidha idinkuna tashada ah, ah, baa lagule maxaa jira adduunka reer galbeed reer yurub muxuuaha igab africa oo dhan baa indhahaas ninkii dhaqaaqa saasa loo qaadahaya warka qurayshad weeye wa qaaluu in natabic ilhuda macaka nutakhaطaf min ardina awalam numakin lahum xaraman aamina yujba ilayhi amaraatu kuli shay risqa min laduna walaakina akarahum laa yaclamuun ilahi ba u cadeeye war haddii la xaqa qaata xaqan wuxuu keenayaa burbur ammaan daro waxaan nahay dhe niman ugaasye ah ee laga ictiraafo markas baan haysanaa markas اlasnaami wاlawthaan wa cibaadati hayr اllahi subxaanaه wa tacaala baan haysanaa bay dheheen saasaan ku nahay ugaasyo carabna nagaga dambaysa haddaan tawxiid qaadano iyo wahaabinimo aanu gallo e markas oo dhan baa baaba'ahaya sharaftaada naga duulaysa way noo dhammaan tagfiiriyiin baa noqonayna mooryaan qabta ka dhici ilaahay baa la garamhaya wa qaaluu in natabic lhuda macaka nutahaطaf min ardina ilahi wuxuu awalaman muklam xaraman aamina iyagoo mushrikiina ah oo ahlu awtaan ah oo gaalo ah miyaanan u gadgaaronan difaacin ayagoo mushrikiinaan difaacanayey markay tawxiidka qaataan oy xaqa aqbalaan oo nabiga raacaan miyaa la weerarhaya dabaalnimada eeg hadda difac hore difaciga la siima difaac tamhiid gogolxaad nabi maxamed ugu golxadhi buu ah yujba ilayhi amaraatu kuli shay risqa min laduna walaakina akarahum laa yaclamuun markay hawshaa qaadan waayeen oo kibreen oo xaqi la dagaalabeen ilaahay aqwaamta iyo muxuu ahaay magaalooyinka waxaasoo kala sameeya wixii uu ku samayn jiray buu ku sameeyey wa kam ahlnaa min qaryatin baطrat maciishataha fatilka masaakinu lam tuska min bacdim ilaa qaliila wa kunaa naxnu waariiin way kibreen xaqii bay qaadan waayeen waa la baaba'shay seef baa ka adeegtay intii ilahay khayr la doonay mooye waxaa ku jira qisadaani haddaan dowla islaamiya jirin ama xukuuma islaamiya dadka muslimiintii meeshaa jooga inay isku tashadaan oo nidaam islaami dhisaan alansaar dhallinyaradii markay madiine joogeen oy qiimayen xaaladii rasuulka saxaabadii maka joogay dacfigooda ogaadeen shir degdeg ay qabteen go-aan waxsuusa in nabiga in loo gargaaro la duulo nabi maxamed la soo qaado xataa mataa يuطرd رasuل لh في جibاaل mkta ويkاaf فاtmrna jalsay wareejiyeen waa tashadeen go-aan bay ku soo baxeen amir barami a amir ka dhigteen barami caruur bay amiir ka dhigteen sida saxaabada kale hijrooday ay uga dhigteen jacfar amiir iyo cumaan madcuun iyo ayb waxaa weeye amiir bay kawaneen go-aan bay soo qaateen go-aanka nabigu waa soo dhoweey codsiga in la shiro oo laba kul iyagaas iska lahaa nabiga waana ra'yi ay culmo in badan sharxeen weeye dowla islaamiya hadday jirto waan ka hoos shaqaynaynaa culummo ciidan casaakir samcan wa taacan hadday dowladdu dunto sidii soomaaliya ku dhacday qaranjabki ama ay gaalowdo ay murtado noqoto waa laga hoos bixi laabudda min takwiin jamaaca siriya munadama muxkama in la sameeyo waxay awoodda samaynaysee khayr ah wanaagga isku kaalmaysan xumaha la dagaalami amiirla in la sameeyo wey sidaa darteed ba aima almalikiya bay qadiyada in ku filan ka hadleen abulcabaas alwansharisi kitabka almicyaar almucrib wاljaamic اlmuqrib fi fataawa culama afriqiya wاlandalus wاlmagrib wuxuu kaga hadlay qadiyadan aad bu fafaahiyo fataawa aima soo guuriyey waxaa ka hadlaya abu cabdilaahi ciisa alwazani fi kitab anawazil اkubra aw almicyaar اljadid baa ku fafaashay aima almalikiya qadiyada waa qaada dhigaan waxaa ka hadlay Eh, alimaam sharafuddiin aaybi fi sharxi mishkaat isna waa ka hadlaa eh, xadiidkii markuu marayo eh, nabigaa saxaabad diray markaasay ninka amiirkabaa khalad galo nin khalad galay khaladkiibaa khalad aad u foolxun buu ahaa markii lasoo laabtay baa nabiga lagu dacweeyey markaasuu nabigu wuxuu yihi markuu ninkan khaladka galay intaad casishaan maxaad amiirkii u magacabi weydeen acajaztum idaa amartukum mxuu ahay amiira falam ymdi lamri an tajcaluu makaanahu man ymdi lamri nabigu waa canaantay haddii aan amiir idinka dhigay ninkan nin fiican noqon waaye oo ku khaldamay diintii intaad asaga qabataan ood casishaan nin kale maxay u magacaabi weydeen sharax fiican buu ka bixiyaa wakadalika alimaam eh, albagawi fi sharxi sunna buu ka hadlaa ummaddu waxay leeyihiin alxukuuma alislaamiya idaa kaanat qaa'ima waan ka hoos hadday tahay ay baaba'day ama aysan jirinba waxaa waay dadka meesha jooga muslimiinta nidaam waa inay dhisaan amiir magacaabaan axkaamta oofiyaan xuduudda oofiyaan haddii wax kale la waayo tuulada aynu joogno ugaaska jooga amiirka ah haddii la waayo odayga inoogu weyn baa amiir inoo ah gabadha weli weyda odayga inoogu weyn baa mehrinay tuulada mayaa dega ree hebel yaa ree hebel oday hebel odaygaasa amiirka ah sidiis otomaatic u noqonhaya maamul la-aan wax soconaya ma jiro bayca la qaadi waa la heshiin waa la halgamhayaa waxyaabaha ay jadiid meelaha la wareegdo waa khusacbalaad iyo niman riyoodoon diin la soconiy dhaqan baan iyo aqoon aan lahayn wey faslun falamaa ra'a almushrikuuna da bilahi towfiiq